mee wuu xanuunsan yahay ujeeda fa kharaja waa soo baxay nabigu yatawakau asagoo cuskanaya calaa usaamata bni zayd usaamat bnu zayd buu markaa nabigu cuskana oo garabka haystay waa maradu mowtihi sanadkii ko iyo tobnaad ee hijrada walxaal calayhi cala rasuuli hawban maraa nabiga saarada uu qabay qitriyun yaman laga keenay ama qitriyun qadar laga keeno loo nisbeeyey waa inu soo maray xadiidkan qad tawashaxa asagoo hullaabtay ama e, jeeni qaarsaday tawashuxu marka waa inaad huwato maradood garbaha saaratood huwato ama labadeeda fiidood intaad daba maraysa halkaa luqunta iyo qoorta aad ku xidho labadaa qaabba waa lagu tilmaamaa <clears throat> wadcuhaa cala e, waalmanaakibi iyo qaybta sore jirka in la saarana waa la yihahdaa almukhaalafatu bayna طarafyi thawb uma rabtuhu bilcunuqna waa la yihahdaa fasallaa bihim waa tujiyey isagoo go nabigu qabo ku duduuban oo soo hilaabtay buu u yimid oo xanuunsan cuskanna usaama ibnu zayd garbaha haysta fasallaa bihim salaad buu tujiyey kadibna wuu la hadlay waa gaari doon xadika isagoo faahfaahsanay marka wuxuu ka rabaa sheekhu fakharaja yatawakaw calaa usaama haddii xanuun iyo munaas cillo ay jirto ama baahi jirto inaad ruux garabka qabsan karto ood cuskan karto ayuu u baab ayib xadaثna cabdالlahi bn cabdالرaحman الdarimi abu mحamed صaaxib الsunan qala xadaثna mحamed bn الmubaarak qala xadaثna caطاء ibn muslim alkhafaf اlxalbi waa nin saduuqa yukhطئ kaiira caطاء ibn muslim alkhafaaf alxalabi saduuq yukhطئ kaiira buu xaafidku yidhi sida muuqatana inuu yahay nin xasan اlxadiiثa weeye tawhiiq dhowr oo ilaa afar iyo shanba gaadhahaya oo xaafidku uusan soo gurin fi tahdiib baa jira ragga ninka tawhiiqiya waxaa ka mid ah fadl ibnu muusa wakiic ibnu jarax baa ka mid a ah, ibnu maciin baa ka mid a ah, bazaar cijli marka waa nin eh, saduuqoo xasan alxadiid ah waxaa lagu eedeeyo kutubtuu ku qortay xadiidka ayuu waagi dambe xabaalay kutubtoo dhanba intuu qaaday ogod uqoday buu xabaalay riyaa iyo waxbuu ka baqay iyo xoogow ikhlaas darre iyo markaasuu xabaalay waagi dambea cilmigiisii riwaayadiisii loo baahday oo laga maarmi waayey kadib wuxuu isku dayay inuu ka yeedhayo axaadiidii min xifdihi kutubtuna waa duugaho de waa u dhammaatay markaasaa wahan badan iyo khata badan yuu ku dhacay halkaasaa laga maagay marka wixii un loo arkay iyo mafaariid mooyee xadiidkiisa kale inuu markaa xasan yahay baa raajixa qaala wuxu uhi imaamkaas xadaanaa jacfar ibnu burqaan waa nin imaama ilaa anahu yakhtau aw yahimu fii xadiidi zuhri in badanna waynu maray kutubu sunna markaynu marayna jacfar ibn burqaan waa nin saduuqa laakin yakhtau aw yahimu fii axaadiidi zuhri can caطaa ibn abi rabaxin can ilfadl ibni cabaas caطaa laftarkiisu ibn abi rabax waa la yar weerarayo waxaa la leeyahay riwaayadiisa ku saabsan fadl ibn cabaas ee waxba kamuusan maqal baa la sheegaa oo inqiaac baa sanadka gelaya markaa fadl ibnu cabaas iyo caطaa ibn abi rabax waxba isaga aysan maqal baa la yihahdaa fadl ibn cabaas carruurtii cabaas dhal ninka u weynaa weeye waa curadkiisii weeye ama waa carruurtao dhan bu u weynaa waa dhici karta in laga horreeyey ilma dhintay laakiin cabaas carruurtii ninka u weynaa unba hadda ee la yidhaahdaa fadl ibnu cabaas marka cataa inuusan waxba ka maqal baa loo badan yahay qaala wuxuu uhi dakaltu <clears throat> waxaan u galay calaa rasuulillahi suubanaan u galay sala allahu alayh wasalam fii maradihi xanuunkiisii baan ugu galay alladii maradkaasoo tawafiya fiihi lagu oofsaday geeridii nabigu xanuunka nabigu usan ka kicin oo u dhintay ee uu ku geeriyooday ayaa nabiga u galay buran soo salaaman booqday walxaal calaa ra'sihi cisaabatun safraau isagoo madaxiisa ay saaran tahay karin eh, jaallo ah <clears throat> ama cumad jaalla ah. cisaabadu cimaama inay tahay baa loo badan yahay cisaabatun safraa qolyaha marka yidhi cumada jaallaha ah ee safraha ah ayaa sunno ah ama fiican xadiidkanay daliishadaan fasallamtu caleyh nabigaan salaamay faqaala wuxuu ihi yaa fadlu fadlow waa u yeedha eh, fadl cabaas buu la hadlay nabig marku usoo galoo salaamay oo baridiyey buu haddana nabigu dhawaaqo wuxuu ihi ya fad qultu waxaan ihi labayka ya rasuul allah ay ijaabatan bacda ijaaba nabi allah ku ajiiba ee ku maqlay waana kula joogay maxaan kuu qabtaa qaala wuxuu yihi nabigu ushdud ku xidh bi hadi maradan yarta ah ra'si madaxa iigu xidh madaxa nabiga aad u xanuunahay marka ii weeyaan oo duub ahaan iigu xidh ummad baan rabaa inaan hor istaago oon la hadlay amaan xanuunsanaade xil badan baa isaaranee madaxa xumaada iigu duub bay culamaa qaarkood ku fasireen nimanna waxay leeyihin maya lille xanuunkii nabagi sudaaci iyo wereerkii hayay buu damcay in madax laga xidho balsuu xanuunku u yardego marka nabiguna u miirsado wax u garto iskugu adan inuu hadlo labada macnaba isdiidi maayaan ushdud bihada lcisaaba ay bihada lcimaama cimadan ayada ah ku xidh ra'si madaxayga qaala wuxuu ihi fafacaltu waan yeelay uma qacada nabigaa fadhiistay fawadaca kafahu gacantiisiibuu nabigu saaray calaa mankibi garabku iqabsaday uma qaama nabigu waa joogsado waa istaagay fadakala fi lmasjidi masjidkiibuu nabigu galay wa fi lxadiidi qisatun xadiidka qisa ku jirta wuxuu u jeedaa qiso dheeroo iman doonto ku iman doonta fii wafaatihi sal lay slam waan ku gaari doonaa fii wafaatihi meelaha u dambaysa markuu nabig de akhlaaqdiisii iyo shamaaishiisii sida rabbi u abuuray iyo kasoo sheekeeyey oo imaamku meelaha u dambaysa ku keeni doona nabigu qaabkau dhintay geeridiisi sal allahu alayh wasalam qisadaa dheer uu tilmaami doona waa inoo iman doonta insha allahu tacala nabigu ummaddu la hadlay waa dadka banaanka jooga ha laygu yeedha buui waa loo yeedhay waa lasuu dhawaaqay waa lasoo urushay kulligood kadibna waa la hadlay waa waaniyay kadibna wuxuu ku yidhi axad bini aadama wax xaqa ii sheeganaya hadduu jiro ha istaago falyalubnii minii xaqa anugu ilgeeriyaad baan leehay waana socdaa ilaahay wuxuu idooransiiye baanan doortay markaa intaanan naf bixin ninkii wax iga taban ama wax ii sheegan ama wax igu leh ha ii qabsadad haddaan taaganahay berri haddii tii alla igu timaado nabi maxamed baa waxaa iga qabayo xaqaas tabar uma hayne hadda aynu kala baxa taasi saxaabadu ilmeeyeen way dheen nabi alla waxba kuma haysan waxaa naga qabtana ma jiro qisadaa dheer buu sheekhu tilmaamaya waa ina iman doonta in sha allahu tacaala fii mawdiciha xadiidku marka ee sanadkiisu dacfigaasaa ku jiro oo inqiaaca ka imanaya inqiaacaas ina cataa ibn rabax laa yasixu lahu samaaxun min alfadl wadadaa yidhahdo wadana waxay leeyihiin cataa waa soo gaadhay samaacuna waa mumkin marka anfigiisuna xujo kuma dhisno nimanna waa difaacaan baaba maa jaaa fii sifati akli rasuuli illah wuxuu baab iyo wuxuu ku yimid qaabku nabigu wuxuu cuni jiray ama u raashiiman jiray xadaanaa moxamed bn bashaar bundar shaykhu ljamacati qaala xadaanaa cabduraxmaan mahdi abu saciid can sufyaan athawri can sacad ibni ibraahim bacdu nusq baa hoosta waxay ku qabanaya sufyaanka inuu yahay ibnu cuyayna abu moxamed alhilaali saxna ma aha waa sufyaan athawri can sacad ibn ibraahim aلzuhri can ibni likacb bn malik wiiluu kacab dhalay oo markaas aabihii kacab wax ka waran haya can abiihi aabihii markaa caruur badan buu dhalaha dee marka qolyaa waxay leeyihin waa ninkii la odhan jiray cabdullaahi bay ku sheegahayaan magacaasay u tiirinayaan marka laakiin raggu dhaloo dhan ba waa iqaad raggu waa kacab dhalay wax ka wariya taabiciinto dhan ba inay iqaad yihiin way marka midku dooniba ha noqdee waxba yeeli maayo nimanna waa cabdiramaan bay leeyihiin an ibn kacb bn maliki an abihi aabihi kacb bn malik alansaari ana nabiya sala اllahu alay wasalam qaal cafwan nabigu kaana waxaa yalcaqu kii leefa asaabicahu farihiisa alaaa saddex goorbuu faraha muutan jiray markuu raashinka dhamaysto raashinkii faraha kusoo haray uu nabigu saddex goor muutan jiray qaala abu ciisa tirmidi wuxuu yihi warawaa ayru waaidin cafwan warawaa hayru moxamed bn bashaar محamed bشhaaر ayrkii waxay wariyeen ayru محamed بn bشhaaر cafwan hada الxadiiث xadiidkanay wariyaan qaala kayrku wuxuu yidhi aan محamed ka ahayn yalcaqu asaabicahu الثaلaaث saddexdiisa farood buu nabigu muudsan jiray oo uu leefi jiray riwaayadadan dambe marka maxfuuda riwaayadaa hore maxamed bashaarna waa shaada saasuu ujeedaa maxamed bashaar bundaar oo sheekha ah, dee tirmidi a ah, waana sheikhuljamaaca ah, waana soo maray wuxuu ka dhigay inuu nabigu farihiisa saddex goortiiba muudsan jiray buu ka dhigay oo muusigii ama leefidii ayuu nabigu saddex goor far kasta leefi jiray oo ka tirtiri jiray buu ka dhigay ruwa xufaadda kalena waxay ka dhigeen faraha saddexda oo nabigu ku raashiintay saddexdaas oo farta dhaxa iyo farmuugsatadiiyo suulka ah ama saddexdan kale ah saddexdaa farood buu muutan jiray tirada uu nabigu leefi jiray lama sheegin laakiin inay saddexdoodan ahaayeen bay ruwaaddu xufaadda kala wariyeen marka xadiidkaa dambaana maxfuuda xadiidkaa dambaa maxfuud oo sax ah ragga marka khilaafay bashaar xadiidka ku khilaafay rag badan weeyo xufaad ah waxaa ka mid a ah isxaaq ibn msr mansur alkawsaj baa ka mid a ah. abubakr ibn abi shaybataa ka mid a ah. zuhayr ibn xarbin baa ka mid a maxamed ibn xaatim baa ka mid a marka raggaasoo dhanba waxay mareen in nabigu saddexda farood uu leefi jiray ama mutan jiray uusan ahayn xadiidku fartuu nabigu saddex goor leefi jiray marka waa aynu soo maray mukhaalafatu lmaqbuuli liman huwa أwlىa minhu aw axfadu aw akar cadadan baa shaadka ah xamed bashaar waa sheikhujamaca xaafid imaama wey laakiin lix nin oo xufaado asaga lamid ah buu ku khilaafay matnigii xadiidka matnigii buu ku khilaafay kaana yalcaqu asaabicahu alaaan iyo kaana yalcaqu asaabicahu halaa farqi baa udhexeeya marka macnihii baa kala duwan waad fahmaysaan bay la tahay culumadu halka waxay leeyihiin nabigu wuxuu sidaa u yeeli jiray laba macno macnaha koobaadi waxaa weeye waa barako tabaruq oo waaba mansuus macno a ah weeye raashinka makii horeed cuntay eed calfatay baa barakada ku jirta mise ka weelka ku hadhay mise farahada waxa la socda dacaamkiina barakadu meelay jirta garan maysaane nabigu waa ka yidhi xedhadana marka hala murdiyo markay suuragal tahay farahana hala muudsado taa waa macna macnaha labaad waa mansuus cilla mansuusa ah wey cillada labaad waxaa weeye eh, waa atarafu cala alkibri isla weynanka iyo isqadqaadka ayay baabi'isaa in mutawaadic ahoo iska degan oo farihiisa wixii nacfiga ku jira muutanhayo oon kibir ku jirin oo faraha intaad taagto stiij keena mururuqa lagu siiyo gacantii iska duuhayo ood mooda in uu saxaraba faraha ku wato inaadan noqonin baa la doonahaya xadaa xasan ibn caliy alkhalaal abu caliy alxulwani wa sheikhu ljamacata ila الnasaa-iya sheikhu ljamaca ila النasaa'iya qala wuxu uhi imaamka xadaثana cafan ibn muslim الصفاr qala xadaثana amed xamaad bnu slma can haabit ibn aslm albunani ahbat الnaasi fi haabit baa xamaad lagu sheegaa oo waad ogtihiin hawsha iyada ah can anas bni maliki qaala kana الnabiy nabigu wuxuu a sal ly slam ida akala طacaama hadduu raashin cuno laciqa wuxuu leefi jiray ama mutan jiray asaabicahu halaa saddexa faroodii markaa nabigu ku quutay ayuu markaasi leefi jiray riwaayadan marka xadiidka hore bay khilaafsantahay raggaas ragga horey markaa taageeraysaa oo xadiidkooda xoojinaya xadiidkani xadaana اxusein bn عaliي bn yaزيid الsudaiي الbغdadiي shaykh الtirmidi والنasائي shaykh الtirmidi والنasائي qala xadaana yacquub bn isxaaq yaعni الxadramiya qala xadaana shucbaة bn الxajaaج can sufyaan الthawri waa min riwaayat اaqraan wey markaan oo kale aqraan ba shucbe iyo sufyaan waa niman aqraan oo isku shuyuukh ah laakiin ardaygu saaxiibkii baa laga yaaba mararka qaarkood inuu u baada xadiidkiisi iyo cilmigiisi oo uu sheekha usii maro ilaa had iyo goor lama wada jooge waa niman isku shuyuuka isku dabaqo ah isku ayni ah aan kala fogeyn laakiin hadda wuxuu u baaday shucba inuu sufyaan athawri wax ka qaato sidaa darteed ba alimaam anasaa'i kitaab u alifay aligraab la yidhaahdo muxuu ahay fima tafarada bihi sufyaan athawri can shacbi wa fima tafarada ashacbiyu can اthawri oo isku shuyuukdooda ay isdaba mareen rag culculus bay ahaayeen waxaana xifdi badan sufyaan thawri nin lamida xilligiisa ma noolay nin la xadiida ama la xifdia ama la awooda fanigaani ma jirin ilaaqan ragga aqraanta ay yihiin hadday khilaafaan oo la yidhahdo sufyaan thawri asagu sidaasu xadiidka u wariyaa way ka noqon jireen ra'yigooda kiisay ku waafaqi jireen shucbaa la yidhi tu xadiid wariya khaalafaka fi hada athawriy fahuwa calaa maa qaala thawri shucbo ninka u adkaaya de fanigan buu ku dul wareegahayay nin waxu reebi jiray wey thawri ayib nin aada u xifdi badan buu ahaa an cali bn aqmar xadiidkaasi cilmigaan buu raacan jiray haddi hal wiilow lahaana waa kii iska habaaroo dilayba ayib wiil yar buu dhalay kadib fanigan xadiidka inuu yeedhiyo ummadda diinka uu baro oo iyuu doonhaya nimankan jawaradan ummadda uu ka qabto wiilkoo yaroo ciyaaray hor socdo maalin arkay wuxuu ihi kana nogama shaqayn karo aakhirna boqoradan ii baahin doonaa nimankan boqorada hadiga hadiyada ii keenahay xoolahan cataayaadkan iyo waxa inaan qaaton aqbalo liajlihi bay waaga dambe tegi doontaa ilaahw aan ku sabray iga oofsa buui isla markii wiilkii qandhaa tabaati kow uu ku tukada waxawaale uu ka tegay nin noocaas ah athawri marka wuxuu ihi intuu ii baahin lahaa nimankan boqorada jabarada dawqaada ah inuu geeriyoodo oon ku sabra geeridiisoo aakharana uu ii rabaa marka isla markiiba nafti baa ka baxday waxawaale uu ku tukada waa ka tegay gabadh walaashi oo yman baqdaad joogtay ayaa markay dhowr bilood joogtaba intay kackaci usoo dubtay iyo wax usoo diyaarisay oo qandi ugu soo gurtay usoo dari jirtay marka nin noocaasu iska aho zaahid oo caabid oo shuqulba adduunya aan kulahayn boqorradu waaga dambe intay fahmeen bay dhihi jireen xoolahan qaad adugu ha qaadanin masaakiinta u qaybi fuqarada u qaybi antum absaru bihim buu dhihi idinkaa iga yaqaana u qaybsha waa kaarta laguu mariya maogta wixiis markaad diidan markuu arko may adaa nin tahay oo dadka adaa yaqaane bal masaakiinta iyo fuqarada waaga dambe wixii yararkaa waxbaa kugu fakanay maogta haddana waad w macaana boqoro bal wax kala keen ida way kuu dhammaatayba idinkaa dadka iga yaqaana qayb shixilkeedana qaado odhan jiray nin noocaasuu iska ahaa maalin maalmaha kamid a ah sufyaan ibnu cuyana ka sheekeyey wuuu isagoo eh, tukanhaya oo maka ku tukanhayaan u nimid annagoo koox ahoo bar ciraaq ka yimid bar ka yimid yaman bar ka yimid eh, meelo kale basra markaasuu yaan salaanay buui farfarxaant farfarxasanadii iyo soo dhawayntii iyo weji furaantii aan ku naqaanay thawri baan ka weynaysay salaam daciif abuuna ah salaamay salaaddii buu iska watay hadhow oo kale casarkii buu inagu soo noqdo noo yimid markaasuu nimanyo maanta markaad isalaamaysee wuxuu ihi salaam fiican idama salaamin ha laga cudur daaro asxaabay waa raggi saaxiibada culammada ah bacd duhr baa walaashii biilkay usoo diri jirtay iyo waxay usoo dubi jirtay baa soo gaadhay toddoba maalmood anoon xunin baad islaanteen bui toddoba maalmood biyaha zamzamka a ah mooyeen anoon dibnahayga wax marin marka salaantii iyo hadalkiinaba idhibahayay bui marka gaajadun waa taqaanaa dabacadaday bedelaysaa adoon saaka qadayni quracani maantana qadayni haddii lagu salaamo war salaanta naga daayaad leeda salaama tabaro ma hayne dabcigu way baashu way ku baabi'inaysaa marka yudcu daara buui markaasay dhawaan dareemaynaa le ninka dhaqankiisa waa la yaqaanaa inaad xanuun jiro waan dareemayna waxba iskuma dhaamaan haddi laftirkood an cali bn اaqmr an abi juxayfata wah bn cabd lahi suwai qaala qala nab sal slam ma ana ama ana falaa akulu muttakian xadiidka hore inu soo maray weeyaan ama ana anigu soo ma ah falaa aakulu wax cuni mahayo xaala kawni muttakian aan dangigo ama aan janjeedho marka xoogow caafimaad darana way keentaa waa anagii soo nidhi shalay kibirna iyo isla weynayna way tusaysaa marka dhaqan ambiya iyo rusulla hawshaa ma aha xadaana maxamed bashaar bn dar sheikh اljamaca qala xadaana cabdالرaحman bn mahdi qala xadaana sufyaan aلthawri can cali bn aqmar naxwahu xadiidka hadda aynu soo maro kale yani min xayu sanad wlmatniba xadaana haarun bn isxaaq alhamdani haarun bn isxaaq alhamdani waa sheikhu man dhowr goor baan soo maray sheikhu tirmidi ibn maaja wاnasaa-i sax wey qaala xadaanaa cabd bn sulaymaan alkilaabi can hishaam bni curwata can ibni likacb bn maliki can abihi qaal kaana rasuul اlahi sal lay slam yakulu asaabicahu yakulu biasaabici alaa kaana sal l slam yakulu nabigu wuxuu ku cuni jiray biasaabici alaa qaabku nabigu wuxuu cuni jiray baa la marahaya inuusan dangiigsan jirin oo uusan jiqilaysan jirin waa la soo maray farihiisa inuu nabigu muudsan jiray waa laga soo hadlay hadda inuu fara saddex wax ku cuni jirayba hadda la maraayo yakulu biasaabici ala saddexdiisa farood bu wax ku cuni jiray ayib marka waa suulka iyo labadan farood baa la yidhaahdaa marka waxa aan saailka ahaynan dureeraynin baa loo isticmaali karaa wii markaa dureerahaya isagu waa adag tahay in lagu cuno wayalcaquhuna waana muutan jiray ama leefi jiray riwaaya cinda muslim wayalcaqu yadahu qabla an yamsaxaha intuusan nabigu masixin wayalcaqu yadahu qabla an yamsaxaha intuusan marka eh, masixin uusan iska tirin ama faraxalanin ayuu markaa nabigu mutan jiray adab qiimo badan wey qolyaha eh, aibada ijaaziga cilmiga qolyaha baryahan damba ka sheekeeyana imanba waxay sheegaanba eh, farahoo la muutado fuqa way sheegeen faraha muutigooda iyagoo tawaaduca xaggana barakadii lagu gaadhahayo hawl barakada waxaa kamid a ah hawl caafimaad bay leeyihiin xanuun ku dhaca caloosha ku dhaca ayayba daawo ka yahay ba raashinka faraha ku hadhaay raashinka faraha ku hadhaaya ee aada muutanayso ee fartaada dhacaankeeda iyo hawsheeda iyo hilib iyo raashinkooda caloosheeda tagahaya xanuun caloosha ku dhacay daawo ka tahay bay culamada qaarkood iyo fuqaana leeyihiin ayib waxyaaba badan baa jira xadaana axmed ibnu maniic albagawi abu jacfar sheikhu ljamaca qaala xadaana alfadl ibn dukayn abu nuaym abu nuaym alfadl ibn dukayn sheikh lbuhaari qaala xadaanaa xadaanaa muscab ibnu sulaym qaala samictu anas bna malikin yaquul utiya rasuul اllah rasuulka ilahi waxaa loo keenay bitamrin timir baa loo keenay fara'aytuhu ya'kulu nabi maxamed oo timirta cuni baan arkay walxaal huwa muqcin min aljuuc muqcin min aljuuc nabi maxamedoo gadaal gadaal u fadhiya gaajo darteed iqcaagu dhowr macno ku yimaadaa waynu soo maray iqcaagu mid waa mid sunno ah waa fadhiga atixiyaadka loo fadhiistoo kale atixiyaadka loo fadhiisto lugta bidix la gugladoo tan midigtana kor loo taago iqca waa la yihahdaa kaa waa min asunna midna waa mukhtalaf oo waa midka juluus bayna sajdateynka farahanti lagu istaago cirbahan lagu fadhiisto juluus bayna sajdatayn laba sujuudood fadhiga udhexeeya ee marna iftiraash baa la sameeya marna faraha la qotonsadaa kadibna cirbaha lagu fadhiistaa waa taqaanaa kaa asna inuu sunno yahay baa xoog badan halka hadduu dhaco meesha hadduu dhaco lakin hadduu atxiyaadka goobtiisa tago ma banaana ama waa karaaha cala aqali taqdiir midna waa mid isagu xaaraana ama aan banaanayn ama karaaha cala aqali taqdiir oo iqcaaginka iqaac ilkalbi in baryaha ama salka dhulka la dhigo muxuu ahaaye lugahan lugahan la qotomiyo gacmahana dhulka aad dhigato saa tiraado saa utiyaatato ama aada korba saarto iyadoo midaasi lama ogolo waa fadhi aan fiicnayn wey kii shalay laisqabsanhaya ma aha kaasi waa inu soo maray ixtibaaga ma ah salkaad dhulka dhigaysaa lawyahana korbaad u taagi gacmahina dhulkaad dhigaan sida eygii baad ufadhiisanhayd eygi linsaan buu yeelaay libaaxa iyo bisada iyo eyga iyo waxyaabaha noocaaseen laamin ciddooda oo dhanba en jiqilka lahayn baa sidaa sameeya ka asagu ma fiicno ka hadda laga hadlaya qacadan waxaa weeye ruuxu markuu e, uu xanuunsan yahay ama baahidu ay e, ka sidcalaysay baahi daran ay hayso ee uu isku dhaco si toos oma fadhiisan karo inuu gacmihiisa cuskado oo gadaalgadaal isku celiya mooyeen hor horey buu udhica ama dhinac buu udhacahaya marka kan iaagu waa atasanud ila lwara min ajli juu atasaanud ila lwara in dib aad isu yar celiso weeyaan gaajo darteed nabigu fadhigiiba xamilla ayahay fadhigiiba xamilla marka gadaal gadaal bu qabtay markaasuu gacan ku cunahayaa timirtii wahuwa muqcin min aljuu ay musanidun ila lwara mutasanid ila lwara <clears throat> ama mustanidun ila lwara asagoo gadaal u janjeera dhabar muqcin min ajli juu ayib gaajo awgeed weye nabigu marka gaajada badankeed wuu qarsan jiray saxaabadiisu niman gacanta wax ku hayaa jiray hadday og yihiinna waxba maysan la hadhin nabigu waa qarsanhaya baahidiisa iyo baryadiisa iyo dhibkiisa iyo culayska haysta sheegan maayo dad marka khaas ahoo firo dheer unbaa mararka qaarkood dareemi jiray ka jaabirin wa anas iyo ragga lahaalmaale marxaba ke iaaga icaagu waxaa weeye eh, kala diiday mise kan nabigu ufadhiyo nabigu ufadhiyo caadi caadi ufadhiiso dibdib saas wey waa saas inaad dib isku haysa weyaan leanna fadhigii halkan laga istaaga caloosha laga haday marato calooshu ma taagnaan karta waad ku dhacaysa marka inaad wax kala cuskato ama dhaga cuskato mooye ma ma fadhigi karti ayib kii saxaabigu yiri waaga hor waxaan moodi jiray luguhu inay wadaan oy laguhu waxayaan baan moodi jiray bu jirkan dhan in laguhu wadaan oo bawdyuhu iyo murqahan wax wadaan baad moodi jirayb waabaa baahi daran i qabataybu markaasay laguhu burburin xoog badan dhaqaaqi waayeen bu waxu soo wadi waayeen facalimtu ana albatna yaxmiluni waxaan ogaaday caloosha inay wado wax waxambaarahaya jirkan o dhan baqaadahaya in salbatooyadu ay tahay baan fahmay waa sidaas shidaalku hadduu kaa dhamaado qaarkan iyo bawdyahan shaqayn mahayaan ayib idan tanna waxaa weeye in eh, mararka qaarkood aysan dhib lahayn haddii baahi iyo xanuun jira awgi aadan salmigu u fadhiisan karin oo dhinac dhinac isu yartiiriso ama aad gadaalba u baxdo aysan dhib lahayn intaas u keensaday wahwa eh, muqcin min aljuuc baahidaa daran baahidu nabigu ku sabrahayay ahayd ilaahayna subxaana wa tacaala oo ugu sabray ajarna uu ka doonahayay markii adduunya la dooransiinaya nabigu asagaa diiday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh baabu maa jaaa fii sifati khubsi rasuuli illah wuxuu baab wuxuu ku yimid kibistii nabigu cuni jiray noocay ahayd ila raashinka u badnaa la isticmaalaya kibis bay ahayd ama timire qaabkay iyaduna ahayd canjeeradii nabiga way isticmaalaya ba hadda laga hadlaya ama muufo waxaa tiraadaba xadaana mxamed musan abu musa albasri maxamed bashaar bundar sheikha aljamaca qaala waxay dheheen labada wadaad xadaana moxamed bn jacfar gundur qala xadaana shucb bn xajaaj can abi isxaaq asabici qaala samictu cabdiraxmaan bna yaziid yuxadiu can اlswad bna yaziid الnakci can caaishata radi allahu tacaala canha annahaa qaalat waxay tidhi maa shabica aalu muxammadin muxamed aalkiisu ma aysan ka ergin sala allahu alayh ali wasalam maa shabica aalu muxammadin min khubzi shaciir ee gerbida ama heedda kibisteeda shaciirtu waa heed ama qamidida nooc ka midoo qallafsan wey oo buunsho badan weliba buunshihiisa iyo diirkiisu adag yaho qallafsan yahay garbi iyo heedba waa la yihahda way ka baxdaa waddankan ana joogna iyo iyo afrikaba aad bay oga baxdaa maa shabica kama dhegin aalu muxamedin maxamed aalkiisu min khubsi shaciiri garbida ama heedda kibisteeda iyo borke iyo canjeeradeeda yowmeyn laba maalmood muusan ka dhegin aalku mutataabicayn isku xigo israacsan xataa qubida rasuulullah ilaa rasuulka ilaahay la oofsaday <clears throat> marka hore caaisha waxay tihi maa shabca aalu muxamedin markii dambena xataa qubida rasuulullah way banaantahay culimmadu laba ay kala qaadaanoo nabiga marka loo dhawaaqi loo yeedhina waa in risaale iyo nubuwa la isticmaalo yaa rasuul allah yaa nabiy allah in la yidhaahda weeye oo taytalkii iyo mxuu ahay xilkii iyo mas-uuliyaddii iyo hibadii rabisiiye lagama reebi karo cinda nida mamnuuc weeye lana soo heli maayo nebi maxamed oo ilaahay u yeedhahayo oo magaciisao qayaxan loogu yeedhay meesha e, qur-aanku yaa aadam iyo yaa muusa iyo yaa nuuxu ay ku jirto yaa muxamedu kuma jirto marka cinda nidaa asagu nabiga looma ogolo edebna ma aha muslimiin nahay in aad yaa yaa muxamed tiraahdo waa dhaqanka ree reemiyiga wey acraabta in aladiina yunaaduunaka min wara alxujura nimanka laga yidhi oo kale wey taasi waa masalo lama ogolo laa tajcaluu ducaaء arasuuli baynakum ka ducaai bacdikum bacda lama ogola midaas cinda alkhabari wاlihbaari canhu magaciisa in lagu sheego way banaantay qur-aanku dhaqankaa u yaqaan labadaa hawlaa la kala qaadaa marka nabiga aad ka warramayso ad ka warbixinayso maxamed baa la iska odhan karaa maxamed sidaa ma yeeli jirin sidaa ma ahayn saasuu ahaa dhib ma laha maxamedun rasuulullah baa ilahay ilaahay leeyahay maa kaana muxamadun aba axadi min rijaalikum waa ihbaar xog baa laga bixin ama waa laga warramay ama xugun baa laga sheegahaya cinda nida laakiin lama ogolo ya ayuha rasuul baa qur-aanku yaqaanaa ayib iyo ya ayuha nabiy marka farqun bayna maqaami اlkhbaari wa maqaami nida labada waa in la kala fahmo ayib aw saas weey qolyaha marka caamada ee soomaaliyeed hawsha ku baraarugayna dadba maxamed tira mararka qaarkood nabiga maxaa u diiraysaa bay kuleeyihiin nabiga maxaa u diiri rasuulka maa tidhaahday ayib way fiican tahay laakiin labadaa masalo in la kala faa muhim jiddan wey hawsha iyada <clears throat> idan tana waxay tusaysaa nabigu xaaladii nooleed oo ku jiray iska daa haddii la yidhi nabigu kama dhargin min khubsi shaciiri yawmayni mutataabicayn kii mid kaleba iska badaaba khubsulbur burka jilicsan ee hadda idinku isticmaashaan ee qiimaha badan ee dabacsan ee canjeerada moodo mara quruxdeeda laga sameeyo mid kamaba helin way asagu hadduu helana naadir bay ahayd iyo waxaan aan la sheegayninba tii shaciirtayda garbigeeda qallafsanayd ee nimay naf qabato in wax ka dayahay buusan nabigu laba goor laba mal isku xituusan ka ergin xadana cabbaas ibnu moxamed adduriy sheikhu sunan sheikhu sunan abulfadl albaqdaadi waa eh, sheikhu sunan alarbaca qaala xadaana yaxya bn bukayr qaala xadaana xariis ibnu cuثmaan waa nin imaamo eh, iqa ah oo jabal ah ilaa anahu rumiya binasb waa lagu eh, lagu tuuray in ahlu beytkii cali u nacba baa lagu sheegaa laakiin aysan ka sugnayn way rug culama marahayaan wuxuu caanku yahay shuyuukhu iqa shuyuukhu xariis ibn cumaan waa iqa ninku marba hadduu xariis ibn cumaan sheekh u noqdo oo sheekiisii ardaygiisu uu xariis ibn cumaan noqday idaa rawaa xariis ibn cumaan can rajulin fahuwa iqatun bay awlaaduhu leeyihiin can sulaym ibn caamir qaala samictu abaa umamata albahilay suday ibn cajlaan yaquul asagoo laan maqlay buu ihi maa kaana yafdulu ma ahayn miduu ka soo haro an beyt can ahli beyti rasuuli illaahi khubsu shaciir khubsu shaciirkaabaan ka banaan jirinba intuu deeq ay deeq uu deeqoy ka dhargaan wax ka soo hara ma jirinba ayib khubsu shaciir ba xataa aan laga bogayni muxuu ahay baahida maa kaana ma ahayn yafdulu miduu ka soo haro uu baaqi ka noqdo way can ahli beyti rasuuli illaahi khubsu shaciir heedda ama gerbida kibisteeda iyo canjiree muufadeeda kama soo hari jirinba wax deeqa oo wada gaadha yaysan helayninba inuu kasoo iska badaaye xadaana cabdulahi mucaawiyata aljumaxi cabdullahi mucaawiyata muusa ibnu muusa abu jacfar aljumaxi albasri waa shaykhu atirmidi wabi daawuud wabni maaja shaykhu tirmidi wabi daawuud wabni maaja qaala xadaana haabit ibnu yaziid can hilaal ibni khabaabi can cikrimata can ibni cabaas qaala kana rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam yabiitu layaaliya nabigu wuxuu ah mid barya yabiitu wuxuu barya allayaali habeeno dhowr a ah weeye almutataabicata israraacsan dhowr habeenoo isxigta oon kala go buu nabigu baryi jiray huwa as aawiyan xaaluu boglaalan yahay aawiyan isagoo boglaalan bimacnaa baahan ayib huwa asagu iyo wa ahlu reerkiisiiba asagii ah, reerkiisiba ay baahan yihiin nin baa jira reerku iyo carruurtu ay u cidgalaan oo habeenkaa wax u helaan laakiin asagu iska seexdo waayeelnimo xilkasnimo iskaga seexda maya nabigu iyo ahlkiisu isma dhaamaan wey ahalkan hadda waxaa loo jeedaa min xayu اlisilaax wاluga alcarabiya loo jeedaaba waa dadka xaaskaada iyo caruurtaada iyo qaraabada kula nool dadka aada beeshe guriga ku nool waa ahalkaadi inaan adeerkaa haduduna ha noqdo walaalka ha noqdo gabadhaad abto u tahay ha noqdo dadka kula nool guriga kula nool aada beeshe adugu aada hawshooda hayso iyo ahalkaada loo jeedaa kaana rasuul lahi sal slam yabiitu wuxuu barija allayaaliyi habeena dhowra almutataabicata isdaba jooga oo oo xidhiidha taawiyan asagoo boglanoo baahan huwa asagu iyo wa ahlu xaaskiisuba iyo reerkiisu laa yajiduuna heli mahayaan ama aan helaynin cashaaan wax nisdanba la cuno cashaha istilaaxaan waxaa loo yaqaana wixii bacda zawaal la cuno bacda duhur wixii ka dambeeya ilaah fiidkii wixii la cunaa casho la yidhahdaa ama casarkii la cuno ama bacda duhur bacda zawal wixii ka dambeeyaba waa wixii nis hore la cuno waa qadaa wixii nis damba la cuno habeenkii maalinkii niskiisa dambana waxaa weeye cashaa wa kaana aktaru khubsihim kibistooda u badanna wuxuu ahaa khubsa shaciir buu ahaa aktaru khubsihim kibistoodii canjeerada iyo mufada ay helaan waxaa u badnaa khubsa shaciiri heedda mxuu ama gerbida kibisteeda baa u badnaa halka waxaa laga arkay mararka qaarkood inay heli jireen khubsulbur burka kibistiisa burku sida qamadida u baxaa sida beriisku u baxaa hadda markaad usii socoto narog oo kale maalan kuwaa la beeraa sida qamadida ubaxa wuuna ka kuusan yahay qamadida xooguuna ka cad yahay mararka qaar waana ka jilicsan yahay ayib burka marka gooni loo shiilo loo shiiday iyo kan qamadida laga kala duwan kaasna ku cad buu noqdaa qamadidana xoogu burkeedu bur yar gududan oo yar khariban buu noqonaya geed ahaan markay baxaayaan dheelida burku way ka madowdahay dheelida mxuu ahay qamadida kor ahaan laakiin midhaha markuu badarku dhashay xububtu burkaa ka cad oo ka saafisan kana qiimo badan burka markaa shiidana idinka utaqabooda ma waa laga hadlay waa markuu midhaha yahay marna waa la shiitaa marna midhahaan baa loo koronkorahaan baa loo karsadaa ayib <clears throat> kan inag aan istimaalin beriska beris baa laga shiidaa ama maxaa laga shiidaa qamadi mararka qaarku marka inay bur heli jireen yaa yaa xadiidka ku cad wa kaana akaru khubsihim khubsa shaciir baa la yidhi agtariya la sheegay aqaliya meeshka ku jirta xadaثna cabdالlahi بn cabdالرaحman الdarimi abu mحamed qala xadaثna cubayd الlah بn cabdالmajid الxanaفي xadaثna cabdالرaحman ibn cabdالlahi bn dinar qala xadaثna abu xaazim salman الأshjaعي abu xaazim dhowr nin baa jira lakiin ninka dabaqadan dhaca inta badan waa salman الأshjaعي can shl bni sacdin الsaacidi anahu qiila lahu waxaa lagu yihi sahl bnu sacdin saacide waxaa lagu yihi akala rasuul lah akala rasuul rasuulka ilaahay ma cunay sala allahu alayh ali wasalam annaqiya e, budal la saafi gareeyey annaqiya ay alkhubs annaqiya baa loo jeedaa waana e, burka marka la shiido ee la budada daqe laga dhigo haddana la miihaaye laga saaro baalka iyo muxuu ahay dhiqlaha iyo wixii o dhan laga saaree buda saafa la soo saaray annaqiya burka la saafi gareeye wey yani wuxuu ujeedaa alxuwaara alxuwaara waa maxay waa kibista cad wa alkhubz lmunaqa min anukhaala wa alkhubz lmunaqa min annukhaala waa kibista laga saafigareeye lagalaga laga soocay laga saaray baalka iyo mxuu ahaaye wixii buunshaa laga bixiyey wixii madoobaa laga saaray xabadda jaydh ahaanta laga saaray waa budo saafia wey waa burkeen oo kale ayib nabigu ma cunay baa la yidhi waa la weydiiyey akala rasuul akala wey waa istifhaam baa kugu qadaran annaqiya yani xuwaariya faqaala wuxuu ihi sahlun ma ra'aa rasuul اllahi naqiya xataa laqiya allaha caza wajal wuxuu ihi mmaa ra'aa rasuul lah muusan arag annaqiya kibis saafia iyo canjero saafi o cadow quruxsan xataa laqiya allaha caza wajal ilaa uu rabbi la kulmay marka lana cadama ru'yati ablagu min alakli soo ma inuu cuna iska daaya ma arag booyi waa mubaalago ayib ma cunay baa la weydiiyey maba arag bu muxuu cunaa maba arag muxuu cunaaba horta inuu arkayso kama horeyso ila waxaad cunto waad aragtay nabigu inuu cuna iskaba daaya maba arag buui marka liana cadama ru'yati ablagu min cadam اlakli faqiila lahu waxaa lagu yidhi hal kaanat lakum manaakilu shaq ma lahaydeen ama masaf iyo wax wax lagu haadiyo manaakishu waa jamcu manal ama manhul waxaa tiradaba waxaana weeye inagu ramigu de masaf bay isticmaalaan wax ku mihahaan wax ku kala saaraan gabdhuhu ramiguna baalkan shar ku kala saaraan burkuad aragteen caanamir waana caanamir weyn soo maaha ama shahmir weyn wey warkiisu waa intaas waana shaah lagu miro caanaha lagu miro oo weyn oo burka lagu kala saaro kaas wey manaakishu hadda laga hadlahay eh, hal kaanat lakum manaakilu masaf ama wax wax miihaha ama shaqshaq eh, kala soo eh, wax kala sooca ma lahaydeen calى ahdi rasul xilliga nabi maxamed sal lay slam qaala wuxuu ihi ma kaanat lanaa manaakilu maanan lahayn wa lagu kala miihaaho ama lagu kala soco ama wax lagu shaqshaqo qiila waxaa la yidhi haddaba hadday sidaa tahay kayfa kuntum tasnacuuna bishaciir waa su-aal muhiim jiddan maxaa jira haddaan shaqshaq lahaynin kibis laga sameeye shaciir seed cuni jirteen wey waa faliiq iyo qodax iyo bunsho qallafsan iyo xabad kurkuri adag oon ku mari karin wey in la kala soocan mooyeen timisna lagama samayn karaba canjaraba lagama dubi karo marka waxaa la yidhi horta ma ma lahaydaan shaqshaq iyo masaf iyo hawlaha noocaasa ah, may yidhaahdeen hibis shiceerna waad cuni jirteen haa haddee seed wax yeeli jirteen marka iyagu waaqicooda bay ka warramhayaan ila markaa dambe waa la noolaaday oo waa la dabcay oo waa la qoyay oo xoolaa la helo addunya allo baasha waa soo fakatay ayib ilaa cumar uu ka ilmeeyey eh, markii lasoo furtay eh, kunuusu kisra wa qaysar loo keenay ayaa masaajidka nabi maxamed qaybtoo dhan ba waxaa laga buxiyey dahab iyo fido waa qanaaimti iyo feygii xoolihii waa la dhoobay marya saara buu i cumar bal marya saaroo qariy aan salaada tukanin salaadii fajirka markuu tukaday buu soo dul istaagay maryaha ka qaada wuxuu dhalaalahay inta qoraxda qabatay mid cad iyo mid guduudan iyo mid cusub iyo mid khaam oon la kala soocin iyo mid dhiilba ah mid ashuun oo meesha yaalla dahab wey fido waxaas ayuu arkay markaasuu ooyo ilmeeyey fabaka wartafaca bukaauhu xataa irtafaca naiibu bay saxaabadu ilaa uu si aada u ooyey oo cilkaambi marba mogta oohin iska toosa wey iska tartiiba midna waxa wey midaad qaracmaysaba oo oohin qaracan u ooyey cabdiraman cawf baa la hadlo i cumarow maanta waa yawmu nasrin wa yawmu cizin lilislaam wey waa maalinkii la bayraqi lahaa ee la damaashaadi lahaa ee la dabaaldegi lahaa oohintu maxay tahay wuxuu dhankaa ha ka eegine baashan adduunyadaa buui maa dakhalat calaa qawmin ilaa afsadat baynahum buui gaajada iyo baahidii baanu ku wanaagsanaynu isku wadano walaala ku ahayne adduunye hadday ummad muslimiina helaan way isku dishaabo maxaa reer binu israiil halaagay aqwaamta hore maxaa baabi'iyey dardaaranka nabiga ma ilowday buui wallahi ma akhsha calaykum alfaqr walaakin calaykum addunya adduunyaa idinka baqaya ood markaa ku tartantaan fatuhlikakum kamaa ahlakathum ayib marka bahashaan buu i adduunyo dahab iyo fida u koreey maantana masaajidka nabi maxamed baa ciirahay oo intaan meel kaloo qaado weynay baan meesha kusoo ururnay buui tan baan idinka yaabay iska firsa waa iyada isku baabiisa ummadda muslimiinta waxaa maanta isku baabiina badankeed waa iyada kursi iyo mansab iyo shilin iyo adduunyo iyo magac baan isku dilahaya kale meesha ma yaal markaasuu gartay oo cumar cabdiraxmaan cawf hawshu waa garwaaqsaday saacadii buu qaybiyey su u waday duhurka oon la gaadhin buu dhameeyey bankiga dhannaa ee dahab iyo fidaah aasha dahafi cali baa dhaqankaa laha markuu bakhaarka baytulmaal uu sameeyey uu buuxisamo yo aroor soo kalluu qaybin jiray kadib yuu dhihi jiray ha lasoo xaaqo marka lasoo xaaqo wixii ku haray yarkabaa la xaaqi wixii la xaqaybu haddana carada ka biyahay kadib buu qaybin rushay u dhihi markaasuu seexan jiray bankiga dhexdiisa durushayuu ku qayluushan jiray bangiga yani waa waa tabria lidima war meesha intaan sooxa aqoon salabeeyey oon janka u dambeeyey idin siiyey maku qayluushana horta ma seexno cadaaladda yani qaabka maalka maamulkiisa cali iyo cumar isku mid bay ahaayeen iyo abubakar iyo isku dhawaayeen iyo suubanu sal l slam cumaan baa xoogo ijtihaadaan ku khilaafay raggii ka horreeyey iyo rag ka dambeeyeyba marka adduunyadu waa musiiba meeshay timaad waa lasku baabaa meel fogba ha aadin wadaadahan wahaabiyada ah waaga hore ay fuqarada ahaayeen waa isjeclahaayeen ma xusataan akhi iyo ukhti baa la is odhan jiray xabadka laisku qaadi jiray raggu meel baa layskaga soo boodi jiray waa laisu soo hiloobi jiray wixii la helaa la kala jabsan jiray gabdhaha xoogu buskid iyo sambuus baan ku aroorsan jiray soo garan maysaa ninkii helaba nin kale xoogu timir iyo digaag baaba loo gawrici jiray wax kale maba jirinba hadda markaan guryo iyo baabuuro iyo hanti iyo alaab yeelano oo la kala baxay nin walba daaca qurmay sidii yuhuudiya nasaarada baa loo celoobay mata mise ma aha halis wey hawshaani sidaadaba baashu baal saalan ma aha ilaahay naga badbaadish su-aashii bay marka weydiiyeen taabiciintii saxaabigio waxay dhaheen marka hal kayfa kuntum sideebaad maaad seebaad seebaad ahaydeen ama maxaad ahaydeenoo tasnacuuna ku samayn jirta bishacir heedna maxaad ku samayn jirteen kayfa kuntum tasnacuun maxaad ku samayn jirteen bishaciiri heeda seed dhihi jirteen qaabkay oo dhaqmi jirteen buu ujeedaa saailku qaala wuxuu ihi kunaa waxaanu ahay nanfuku kii afuufa intaan qaadno on saa u qaadno baan afuufi jir wax kale ma hayna shaqshaq ma jiro waan afuufaynaa fayaiiru waxaa duuli minhu min ashaciiri maa taara wixi duula waxay dabayshu la tagteen afuufnaa yaa tegi uma nacjinuhu wixii soo haraa markaa qooshanaynaabu taan riiqno horta la riiqo shiida la mariyo oy gabdhuhu dhagax ku shiidaan yaa lagu shubi weel ballaaan kadib waa la afuufi sida haweenku auma artad marka la afuufo sal la afuuf wixii duula duuli inta kaloo buunshaheedii iyo qalafkeedii iyo tii budad isku jirtaa laqoosha canjare laga dhigi cajiin kadib baa la dubi oo la kibisay marka ama jidinka hakuu maro biyo iskaga deji ama hakugu istaaga adag kuu taalla uma nacjinu markaasaanu cajiiman jiro markaa kibiska dhigi jiron qoosha jiray sidaasuu ujeedaa saaabigu najin najin baaqi wey saasaan wax ku wadna marka nimankaas taabiciinta hawsha hawlay fahmi karaan ma aha leanna xaalada ay soo mareenba maaha xaalada ay soo mareenba maaha waa hawshun laga sheegay ninkii boqorka ay oo la dilay laohan jiro o kala weeyo nin soomaaliyadu wuxuu ahaa boqoradii soo maray weliba qoyskan ajuuraan ajuuraan buu ahaa marka maalin bushu intuu ka tegay boqortooyadiisi iyo xaruntu ka talinhaya buu meel u lugeeyey isagii ciidankiisi gaajo xun baa qabatay markaasaa soor iyo masage iyo lagu kariyey biyo subag loogu daray sixena waa loo keenay wuxuu ihi maya ilaa meeshaya togon hawlahaygii hawshan cuni maayo marka dambe uu soo noqdo ka sheeke wuxu uhi maanta maalin la weyn gaajadii qabatay waxaan ka yaabay soor biyo lagu kariya inaan inaan cuno masago iyo soor biyo lagu karshay inaan cunaan ka yaayo maaa lo caana lagu karin jiray bariiska iyo waxa loo karin iyo cuntada caana loogu kariya meesha biyaha lagu shubayso biyo lama saaro oo dabka lama saaro caana la saarahaya caana wa loogu kay kadibna subag baa loogu dari jiray marka u gaajada qato waa ka he inaan cuno bu soor biyo lagu kariyey nin waaqaca ku nool ma fahmi kara haddee gerbi baan laqaynay iyo baan laqaynay ma fahmi karo ayib xadaana aan bashaar bundar sheikh ljamacati qala xadana macad bn hishaam qaala xadaanii abi abi hishaam ibn abdlahi dstwa ibn abi abdillahi dastawaa'i can yunis alskaafi yunis ibn abi furat alqurashi yunis ibn abi furat alqurashi alskaafi can qataada ibn dacamata asaduusi can anas bni maliki qaala maa akala nabiy اllah nabiga ilah wuxuu kuma cunin calaa khiwaanin ama khawaanin iyo khuwaan waa musallat lkha baa la yidhahdaa khawaan iyo khiwaan iyo khuwaan waa isku mid mis weeye mis wax kuma cunin marka lasoo gabagabay waa miis miiskan ballaaran hadda raashinka anagu dhagano ee kursiga loogu fadhiisto qolkii cuntada lagu dhihiba ee kuraastii cuntada miiskii cuntada waaba gooniba jikadii asagaa laisku qof laisku fadhiisin dad un inay wax cunaan diyaar u ah oo wax kaloo qabsadaan <laughs> ba aan rabin baynu iska noqonay wa hawsheenu hawl iska baab kala awooy saasna waxaan rabnaa inaan dadkii muslimiinta ee hore aan lamid noqono meeshay galaan ay jannada ka galaan aan ka galana saa waa ku doonaynaa ma akla nabiy llah nabiga ilahi muusan cunin ala kuma cunin calaa khiwaanin miis dushii oo dhaqan dhaqanka mutakabiriinta iyo jabaabirada ayaa sida ahaan jiro inuu foorsadu diidan yahay miis dheer baa loo samay kursi baa lagu marka halkaasu ka qaadanayo inuu foorsado saa yidhahdo meel hoose buu diidan yahay marka afkiisii waa laisku dhawaan iyo weelkii kadib unsaa un booranhayo marka waa hawlahaas halkaasi kasoo jeedaa ayib culama way ka niqaasheen ma banaanmase ma banaano inay banaantaa loo badan yahay haddaan kibir iyo wax noocaas kugu jirno ay xaajada adduunye ay keento baa loo badan yahay marka calaa khiwaani miis wax kuma cunin nabigu walaa al walaa cafwan walaa fii sukuruja sukurujaduna waxaa weeye waa weelasha lagu shubo laba macnay ku sheegeen wadaaduhu sukurajadu waxay leeyihin waa weelka raashinka yar lagu kaydiyo oo marka waxay u dhowdahay baalaha inagu raashinka marku aan ka inuu qaboobo kuhaysada ah darmuuska raashinka lagu shubay ilanshaha darmu shaha darmuus ma taqaanaan mid kulaysa baastada iyo hilibka yar iyo xoogo kaakac iyo laga baqo inuu qababo lagu xidho oo kulaysa marka middaas middaa wadaaddaa ku fasira laakiin macnaha loo badan yaha waxaa weeye sukurujadu nabiga waxuu kuma cunwaan waa waa e, basbaaska iyo saldada iyo waxyaabaha ladiyaari la diyaariya ee lagu cuno raashinka ee caloosha jilciya ee abateedkana kuu fura alfaatix lishahiya beryahan dambe waxaa igu soo noqday eh, abateedkaa iga xidhan marka alaabta la diyaariy soomaalida araga eh, basbaas ku jira waxyaaba noocaas iyo la cuna ee caloosha furta ee eh, lagu baxo wamaca daalika aad ka qaadayso muxuu ahaa inaad wax badan cunto basbaaskan weya basbaaska raashinka lagu cunaa beriiska iyo cuntada haddaad basbas la-aan cunto waxa laga yaba wax yar ka qaato lakin haddi ad bas ku darsato saxankaad ka dhexbaxaysaa dhan kalea tegaysaa marka sukurujadu waa waxyaabaha raashinka fura yani nabigu miis dushiina waxba kuma cunin walaa fi sukurajatin wax raashinka furan wax kuma cunin wey raashinkii loo keenay kuma darin shay raashinka cunsiiya ama ama raashin lagu riday weel yar oo wax kuleeya ama wax ilaaliya ayib sukurajadu waa aطcaamu اlqaliil ama wa alwicaau aladi yuxfadu fiihi طacaamu اlqaliil ama wa alacima alfaatixa lishahiya macaanidaasay wadaaduhu marka aduu sheegay macnahan dambaana moodaa inuu saxan yahay walaa khubiza lahu loomana kibisaynin muraqaqun kibis loogama dhigan baa la nab sal l slam muraqaq buda la jilciyey buda la jilciyey oo daqiiq laga dhigo quruxsanna kibis loogama samayn maba haystaba wax lagu daqiiqiyo oo lagu kala soco walaa khubiza lahu muraqaq yani daqiiqun muraqaq muraqaq wey buda la jilciyeyna kibis loogama samayn nabigu sukurujana wax kuma cunin bimacnaa basbaas iyo alaab iyo qudaar wax furtana wa ku cunin miis dhunta kaasoo geli wii kuusoo dhaweyn wa ku cunin wey dhulkaasuu iska dhigan jiray marka saddex eh, dhaqan baa jiro dhaqan waxaa weeye de saddex xaalunbaa meesha yaalla in khiwaan dushiisa wax lagu cuno oo dhaqankii acaajibta ah, iyo reer furus iyo reer room ahaa iyo in raashin dhulka la dhigaba oo dhulka lagu shuba dee raashinka baa fasaadahaya iyo baa loo yaqaano sufra in la sufradu marka waa dhaqanka carab yaqaanaan alaklu cala alkhiwaan waa ficlu lacaajim walmuluk wadcu طacaami cala alardi isagoon raashiinkii iyo udhexaynin dhulka wab udheayna waa ifsaad liacaam malamaan ogola hadi in mara yar loo dhigo ama loo dhigo layloon yar la dhigo ama waxyaabada laguula aragten timirta lagu cuna aragten lagu afuro la dhigo kaasna sufra la yihahdaa carabtu marka waay alaklu cala sufra yaqaaneen mara yar ama idin yar ama sali yar ama maqaar yar baa lkasaa loo dhigi oo nadiifa ah, raashinka lagu shuba kas lagwada cunay aminkan baaqi bu dhaqanka iyo carabta ku yahay suuqooda iyo markaad hadda aad tagto khaliijka qaybo kamid a ah, xataa yaman oo kale waad ku arkaysaa shan iyo lix nin baa soo nin walba qadiisa loo keeni waxay fitanhayaan maro weyn ama bac weyn bay fitanhayaan way kuwada shubanhayaan jidka hadaad marayso tacaal bay kuleeyahy nala nala qadee ay kusoo qaban gacanta nala gasho marka kaasaa dhaqanku dhaqankaasay carabtu yaqaaneen nabiguna uu yaqaanay alaklu cala asufra waa min caadati alcarab wa hiya alaklu al mxuu ahaay cala alkhiwaanna waa ficlu lmuluki walacaajim waa bidcay leeyihin wadaaduhu laakiin waa bidca mubaaxa oo fii umuuri dunya gashay haddii la awoodi karo la iska dayn karana waa fiican tahay sukurajaduna sidoodaba hade waa un inta horaabaan ku calool baash furayso raashinku cunsinayso sidii uun dameerkaada wax u hambanayso in la iska daayaa fiican mararka qaarkood haddi ninku halkaa kumarti sooray uu doonayo w inaad baabiisood meeshii sifican uwaaysa in la isticmaala mooye in la iska daayaa markaa horaagsan walaa khubiza lahu muraqaqun ay muraqaqun waa ah maay waa daqiiqu naacim baa loo jeedaa buda naacim oo jilicsan nabiga kiis loogama samay qaala faqultu liqataada qaailku marka waa yunis qataada waxaan ku idhi facalaa ma kanuu yakuluun facalaa ma kanuu yakuluun ay facalaa ayi shayin kanuu yakuluun haddaysan miis isticmaalaynin maxay wax ku dul jireen raashinka xaggay saaran jireen fa calaa ma kaanuu yaakuluun calaa ma calaa maada oo lasoo gaabiye weye fa calaa ma fa calaa maada oo lasoo gaabiyey ama fa calaa ayi shayin kaanuu yaakuluun maxay ku dul jireen waa qaala wuxuu yihi calaa hadihi sufar jamcu sufra waa inagii soo sheegnay calaa hadihi sufar jamcu sufra maryahan iyo idiimahan iyo saliyahan bay ku dul cuni jireen ayib sufradu marka asalkeedu waxaa la odhan jiray sufradu asalkeedu waa raashinka sahayda uu ruux musaafirka aad qaato ruux markuu safrahay sahaydu meel ku guntado ayaa sufro la odhan jiray waagi dambe min baab muxuu ahaay alitisaac waxaa loo isticmaalay weelka raashinka marada raashinka loo dhigo dhulka laga ijiyo dhulka laga xijiyo qaala maxamed bashaar wuxuu yidhi yunis hada aladii rawaa can qataada huwa yunis aliskaafu yuniskan hadda qataada wax ka warinhaya waa yunus lskaaf yunus hada ladii rawaa yuniskan ka warinhaya can qataada huwa yunus lskaaf buui muxuu saa u yidhi tamyiiz weeye yunis kaloo dabaqadan dhaca oo isku magac yihiin buu ka ixtiraazahaya oo uu ka soocahaya tamyiiz bayn araawiyeyn yunis bn cubayd albasri yunis ibn cubayd albasri oo meeshan dhaca ayuu le ku khaldamin yunuskan waa yunus ibn abilfurat alqurashi alskaaf ninkaa saasuu ujeeda imaamku xadaana axmed bn manic albaqaw qala xadana cabaad ibnu cabaad almuhallabi can mujaalid ibni saciid waa nin imaama ila anahu laysa biqawiyin can الshacbiyi caamir ibnu sharaxil الshacbi can masruuq اljdac qaala dakaltu calى caaisha caaishaan usoo galay oon soo salaamay fadacat lii biطacaamin raashin bay igu yeedhay raggay waxbari jirtay taabiciinta ahaa ee hooyadan ku badnaa ee gurigeeda iman jiray buu kamid yahay masruuq alajdac wa qaalad waxay tiri maa ashbacu min acaamin markay raashinka ii keentay waxay ii raacisay buu i maa ashbacu min acaamin raashin kama dhargo oo fa ashaau aan doonay tiri aan afkay inaan ilaa bakitu waan ooyi karaabay tiri haddii raashin maalin maalmaha ka mid ah aan ka dhargo oon damco inaan bacda dharagta kadib aan ooyo waan ooyi karaabay tiri waa diyaar lanno xusuus baa qalbigay ku jirtoon maankay maskaxda ku haya haddaan xusuustona ilmada ay soo dhaafi waan iska leexiyaa oo inaan xusanin baan isku dayaa maa ashbacu min acaam raashin kama dhargoon fa ashaau aan doono aan abkii ilaa bakaytu qaala wuxuu ihi marka e, masruuq qultu lima hooyey maxaa maxaa ohinta keenaya qaalad waxay tihi adkur waxaan xusuusan alxaal alatii faaraqa calayha rasuul اllahi dunya xaaladdu nabigu addunyada kaga tegay iyo raashinka anagu aan ka dhargayno iyo waxaanu samayn isu dhawaawey maba kala fogaba wax yar bay nabiga ka dambaysa caaisha waad garanaysanaad maba sii badnaba oon sanadiy un soo maahaad waxaan wax la tiriso wax iska yar maaha qaala waxay ta iyadoo sideed toban jiroo ka dhintay nabigu sal slam adkur waxaan xusnay alxaala alatii faaraqa ee xaaladii noololeed bay ka hadlaysaa xaaladii diiqii iyo culayskii iyo cilidhigii noololeed bay ka hadlaysaa ya xilligiisi bay geeriyootay hadde un soo dhowr iyo labaatan sano un maaha ama soddon sano un ayb waxay iyadoo usoo qaangaadho iyadoo baaluqa ay ogeyd waa iyadoo dana sidii un hawlla mara un soo maa ayb waa hadda un reer khaliijka oday weyn baa waa laga sheegay nin arkay wuxuu ihi wiilkayga kooba waayola un sagaashan jira taqriiban sideetan jir ah koobaad iyo curadkiisiba gaaja iga dishay bu asaga kii ku xigay asaga curadkaiyo kii ku xigayba saddexda ka dambaysayna kibir iyo batranimaa dishay buu i iyo iyo dherag kiiba dhowr baabuur intuu yeeshay oo adduunyaa helay bay baabuurta isku ku tartamaya laba baabuur baa lasoo caydhin inkaasaa lasku dhufan sidii dibidii warantii waa la isku sii dayey baabuurkaa boqol iyo siddeetan lagu kaxay isagoo boqol iyo siddeetan ku socdo laamiga haysta yaa bereegga la qaban ama han bereeg baa la jiidahay baabuurku wuu kala wareegeysa wuxuu kula aadi meel ilaahay ama ama ilahay baa kaa badbaadeen wuxuuna u dhawaaqay sidii bamki qarax weyn oo un labaatan kontan kiila u dhacad moodaysa idan sun saa ulahaaba ku dhintay bu isagoo saa ugu ciyaaraya baabuur idan kuwii dambena waxaa laaya kibir iyo iyo dherag baa dishay kuwii horena gaajaalaysay xaaladihii baa sidaa gabdhahooda ayay waxay ku iibsan jireen goosaro timir ah gabdhaha reer khaliij markay gabadhu soo kacdo reer carruurtii kale sen u dhamaana gabadhaa la iibin iyadoo xor ah goosarotimina ciraaq iyo hindiya iyaa loo suuqgeyn jiray oo la ogyahay xaaladaas cid kasta waa idiin sheegi kartaa haddaa kutubsha ibnu taymiin dhexdooda isagoo tilmaamaya qadaayaadka ku arkaysa mararka qaarkood markuu duruusta sharxaayo nicmada haddaan la xajinin waa musiibo wey in laga shukriya u baahan tahay adkuru lxaal xaaladii baan xaaladii nooleed baan xusa allatii xaaladaasoo faaraqa uu kaga kaga tegay rasuulullah rasuulka ilaahi caleyha dusheeda addunya addunyada uu kaga tegay wallaahi bay tiri maa shabica kama dhargin nabigu allaan ku dhaartay min khubsin kibis iyo canjeere iyo muufo baalkan idinku meelkas iska daatan keke aad ku haysaan ee ba idan cunayninba iyo dadka masaakiintu ay cunaan buu nabigu welig usan ka dhargin iyo walaxmin hilib maratayni laba goor fii yawmin maalin gudihii arbaca wa cishriin saaca nabiga laba goor ayib inaguna ninkaan maalinkii hilib aan daliigin ama islaamtu afurka aysan kusoo darin muxuu ahay dhowr kiilo hilib ah waxba socon maayo xerta ayadu gaajadoo laynayso ee isnala yaabin aan waaqac anagaan ka hadlayna waxa laga yaaba inay jiraanba nin nabiga nabiga hawshoodii hawshii nabi maxamed ku kubaab a maanta inay joogaan baa laga yaaba cashirkan ay fadhiyaan laakiin alxaala saa'ida alghaalibaan ka hadlayna xaaladda haalibka ay jirta yaa dadka badankood baa iska jira oo meelahan ku nool waddanka hadda aynu joogno badankiiba ninaan marka inta badan ama muslimiin hala noolaada ama cid kale hala jooga aanun nabiga ka nool ficnayn waa naadir maanta xilligiisii wallahi maa shabica kama dheg nabigu min khubsin kibis ama canjeero iyo walax min hilib maratayn laba goor fii yowmin waaxid fii yowmin ayib alimaam tirmidi fi jaamic wuxuu yii waa xadiidun xasan marka mujaalid ibnu saciid baa sanadka ku jira macnaha ay tilmaantay caaishana axaadiis badan baa tilmaamaysa xadiidku asalkiisuna saxiinka ku jira asalkiisu qaybtan oohinta mooyeen inta kale saxiinkuba ku jiraaba xadana maxmuud ibn haylan abu axmed almarwasi qala xadana abu dawud aطayaalisi wasmu sulayman ibn dawud qala xadana shucb bn xajaaj can abi isxaaq aلsabici qala samictu cabdالraxman ibn yaziid yuxadiثu can اlأswad ibn yaziid can caaisha sanadkii horeynu soo maray xadiidki horeynu soo maray xadiid lamida weeye sanadkan waa isla sanadkii wax yarba mooyeen qaala waxay tihi maa shibca rasuul اllah rasuulka ilahi muusan ka dhargin min khubsi الshaciir heedda ama gerbida canjeeradeeda muusan ka dhigin yowmayni mutataabicayn laba maalmood oo maalmoodoo xidhiiroo isxigta xataa qubida ilaa la oobsado uu xijaabto suubano marka in lagu daydo oo addunya laska yareeyo leanno nabigu wuu doortay ikhtaara hawluu doortay bay ahayd wadaadaha nagu waxay ku nafbaxaan nabiga in lagu darto cilmigiisii muxuu ahaaye camalkiisii oo hawlahoo dhan waa sheegaan laakiin zuhdigiisii in lagu daydo lama sheego lama sheego hawsha arki maysid addoon addoommaha ilahay kamida ah la dooransiiyey addunya iyo bayna maa cind allah fakhtaara maa cind allah abubakar ki nabi maxamed adigo wacid kale maaha zuhdigiisi iyo adduunka in layska ururiyo oo wixii la hormarsan kara la hormarsado oo lays urursho nabiga dhaqankiisii sunadiisii wey ila sunadu ma aha bas caqaaidka iyo mxuu ahay taxaawiil lasii daayay iyo shar ictiqaad ahli suna waljamaca basa ma sunadu way fara tahay sunadii camaliga ahayd iyo tii cilmigeeda caqadiga ahayd kulli waa in nabiga lagaga daydo ayib midna hadde calaa sabiil wujub baa looga daya midna calaa sabiil alistixbaab aw aljawaaz marka laakin laa shaka ninka nabiga ku dayda jumlatan wa tafsiilan wixi aan sharcigu diidan oo khasaaista nabiga mooyeene ninkaasi inuu ummadda kale ka fiican yahay shaki ma laha xadaثna cabdالlahi بn cabdiرaحman الdarimi qala xadaثna cabdالlahi بn cmri abu macmari xadaثna cabdالwariث بn saعيid can saعيid bn abi caruba can qataad bn dacamة الsadusi can anas bni maliki qaala ma akada rasuul الlah rasuulka ilahi waba kuma cunin calaa khiwaanin aw khuwaan aw khawaan miis dushii waxba kuma cunin walaa akala mana cunin khubsan oo jilicsan bimacnaa lakala soocay oo la saafi gareeyey oo buushi iyo baalki laga saaray iyo wax kastoo adagba laga soocay xataa maata ilaa uu geeriyooday oo nabigu uu dhintay sala alla alay slam baabu maa jaءa fi sifati idaami rasuuli اllah wuxuu baab wuxuu ku yimid tilmaantii iyo qaabka uu lahaa idintii ama um, e, idaamki cafan ama koosaarti koosaart idaamku waa koosaarta ama suugada waxaad ninku utaqaanaan hadda ila raashinka waxbaa lagu cunaa lagu idaantaa ama lagu koosaartaaye baabu maa jaa fi sifati idaami rasuuli illah haddii sifatu aklihi lasoo sheegay haddana wuxuu nabigu koosaar ka dhigan jiray ama wax ku idaamin jiray baa loo gudbaaya xadaana moxamed ibnu sahl ibnu caskar abu jacfar albaqdaadi sheekhu man wey ninkan waa nisoo marra shale bisodaraad baa nisoo marray sheekhu muslim wtirmidi wالnasaa-i sax wey وcبd اللh بن cبدiرحمن الdاrم أbو محمد qال xdثna يحيى بن حسان العنبري qال xdثna سليمان بن بلال التيمي عن هiشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها عروة بن زبير عن عائشة هiشام بن عروة nin aad aabihii bu aad oga wariya curwa بن زبير ah curwa nin aad u qiimo badan bu ah waaba lugta nabar ka soo baxay hulaa ku dhacay wax hadda kansarka loo yaqaanaa ku dhacay markaasuu la yidhi gacan waaa lagu goynayaa lugta lagu goynaya marka laakiin eh, waa in daawo lagu siiyo daawo waa in lagu siiya la kusuuxiso kawbya ah, haddii kale de lug ruux noolo bini aadama lugtiisi bawdadii intii la qabto oo hilibkii bir lagu jeexa lafti minshaar lama marin karo oo dhuuxi halis wey ayib marka wuxuu yidhi daawadu maxay tahay waaa la daawo ad soo xayso waa hortagaysa caqligaa tagay maya yeeli maayo waxaad yeelaysaan muhiimaddusa inaad lugta goosataan ma rabtaan a ood daaweysaan salaad baan gelahay markaan salaada galo oon ilaahay hor istaago on rabbi la hadlo oon khadka ka baxo waxaad oosan sameeya buui isagoo salaad ku jira oo ilaahay la hadlahayo ilaahay caabudahayo rabbi baryahayaa lugta la gooy mana dareemin maa tagayara walaa baka aduguna isbitaal weyn inti lagu geeyo oo akhana isbitaal iyo maxaa i sheeg naro isbitaal iyo oo alaab lagugu rakibo balaaya ka dhacdo waa marka faryar lagaa goynhayo ama ciddi lagaa siidahayo marka waxaa wey nin aad u cibaado badan bu ah aad u cibaado badan bu ahaa <clears throat> an caaisha radi allahu tacala canha ana rasul sal slam qaala wuxuu yidhi nicma alidaamu koosaar baa wanaagsan koosaar baa wanaagsan alkhallu baana u wanaagsan ama khal baa koosaar ku wanaagsan almaqsuus bilmadxi huwa alkhallu waxaad dhihi jirteen way hawlihiinii marka khalku marka wax saa usii tabar badan ma ahe waa midhaha timirtu markay curdanka tahay baa laga miiraa waa bahal khadhaadh oo xaggana dhanaan wey nimay naftu qabatay unbaa wax ka daya ayib nicma alidaam alkhal koosoor baa wanaagsan ama alkhallu khal baa koosoor ku wanaagsan qaala cabdulahi bn abdiaman wuxuu hi fii xadiiii ilin laba sheekh baa isku lanaa maxamed bnu sahi bn caskar lafdigiisii baa sidaa ah amaa cabdullahi bn abdiraxmaan adaarim abu muxamed lafdigiisu waxaa wey nicma alidaamu ama aw ilidaamu lkhallu aw ludmu cafwan aw ludmu lkhallu koosaari waa khal koosaari waa khal aludmu ana ii qoran dhibba ma laha idan culum waxay leeyihiin waa madxun bixasabi lwaqti madxun bixasabi alwaqti kolba waxaad haysaa ku ammaanan soo maaha waxaadan haynaa dad uhanqal taagto waa hanqaarmi waadna qalbi xumaan waxbana heli maysid marka ruuxii muslimka ah ee raashinka kuu keenay ee wuxuu heli karay issoo xilqaamay koos raashin iyo kuu keenay hal dhanaan oo lagu dardaarto ayib waa in loo ammaano sooryan wanaagsan wey iyo koosaar cajab qabta waad odhanaysaa markaa sidaa taraa ruuxii qalbigiisii waad kabaysaa niyadaa u dhistay waadna xurmaysay aduguna wixii lagu keenay baad qabatay baad ku sabri laftirkaadu waxaan lahayn lama haabtee ma og tahay waxay dhihi jireen soomaalidu qaraaba maxay isu gaftaa waxaa la haya iyo waxaan la hayna habashadii dadka xididka qaraabada waxay isku gafaan laba arrimood adigii wax lagaa sugahay waxaad hayso ood heli karto inaad hagrato dadkii wax kaa sugahayeyna waxaadan heli karin ay kaa fishaan labadaasa la isku gafaa haddayse tabartaada ka warqabaan qaraabadu oo wixi aad heli karta un kaa fishaan aduguna wixi heli karta aadan hakraynin weligeed waa la wada soconhaya marka waxay dhaheen qaraab waxay isku gaftaa waxaan la haynin haabashadii iyo wax la hayo hakrashadii hakrasho soo lama yaqaan ayib marka waa madxun bixasab lwaqti nabigu hadduu hilib iyo maraq iyo alaab heli lahaa nabigu kaasuu ammaani lahaa marka iyada laakiin kan waa maxay waa madxun bixasab laq waqti wa alxaaja sidaasayna hawsha ku wanaagsan tahay salaad walba say kuu qabataa loo tukadaa bay dhahaan soomaalidu waana sax raashin kastana soo ku qabtaa loo cunaa weeyahay ma tahay mise maaha haddaad adogoona heli karin ba tira maanta waxaan u baahanaha waslaad iyo alaab baan rabaa iyo alleeso iyo waxaad dhihi jirta mxuha omit iyo costata iyo alaab baan rabaa ma bahaysidi war garoorhkaada iyo ciirtaada iskaga darso gelaydaada dhib ma jire intaana ku ku qinaaca loo baahanya laabud min alqanaaca marka waa qanaaco iyo wanaag weeye xadana qtaybaة بن سعيid qala xadana abuاأحوس سلام سليمان xنفي عan سماك بن حرب qala samictu نعمان بن بشير الأنsاrي yquل alastm في طعاami وشhراabi ma شhiئتm wuxuu ku yihi alastm yadan ahayn fii طacaamin raashin xaggi iyo wa sharaabin cabitaan xaggi maa shiئtum waxaad doontaan soo ma heli kartaan ragii buu la hadlay taabiciinta ah war maanta waxaad raashin u baahataan dhowr noocoo raashina la keeni bariis iyo baasto iyo hilib iyo canjeero iyo buskud iyo mxuu ahaay isheeg baalki sambuus dhol dhan baa lagu galhayaa waxaad mooda meeshan qabiila inay ku afurayso laba nin saddex wadaad baa soo fadhiisa ayib sharaabka dhowr nooc biyocad iyo kuwa iyo caano iyo alaab kale baa la keenaya intaasoo nooc kee laguu shubaa kala dooro kee kan ah, wxoogu wuxuu ukaciyaa wuxuu ukaciyaa ka dhigad kan muxuu ahaa kan ishub hawsheena waa waa taqaanaan bay la tahay hawsha waa la socda tii uu ka hadlayaa nucmaan bashiir alastum fii acaami wa sharaabi maa shitum weliba xaalkooda xilligaa uu ka hadlaayay waa naga sii liitay keenu kula arkayba maaha haabay dheheen waa hawl dee jawaabma doonti waxay dheheen waa dhab wuxuu yihi laqad ra'aytu waxaan arkaybu nabiyakum nabigiini muxamed ah sala allahu alay wasalam ee suubanaa wamaa yajidu asagoon helayni jumla xaaliya weeye asagoon helayni min adaqali tibirta liidata xaggeeda maa yamlau wax buuxsha banahu beerkiisa buuxiya ayib nabi maxamed waxaan arkay idinku waxaad doontaan raashiina ama sharaabad helaysaanbu laakiin suubanihii diinkan aad haysataan ilaahay usoo dhiibay mukaramka ah yaa waxaan arkay bui wamaa yajidu asagoon helaynin min addaqali min addaqali arda tamri waradiuhu waa loo jeedaa timirta teeda liidata ee bakaarka ku daahday ee suufku gale e dexrugu galay wey ee madmadoobaatay ayib ee hadda aan la iibsanin maa ymlau banahu wax beerkiisa buuxiya ayib wuxuu nabigu yani ka baahi tirtaa loo jeeda ka baahi tirto idan marka tiibu ujeeda mama waa waa nimay kutimi nimay ku taalle marka ninka hadda idinku taallaabu ujeeda oo markaa saxaabigu tilmaamaya xadaanaa cabd bn cabd llaahi اkhuzaaciy sheiku albukaari wasunan sheikh اlbukhaari inu soo marin baan umalay hadda sheeka nagu cusbiya soo saa maa cabd بn cabd لlahi الkhuzaaعي الsafar abu shl اbsri abu shl الbsri wa sheik الbخaarي wالsunan aarبعة ama sheik الjamع ilaa mslima iska dheh ya cabdata wey maa ku qora cabda akri xadana cabdة بn cabd لlah الkhuzاعي الsفاr abu shl الbsri sheikh الجamاعaةi ilا mslim qala wuxuu hi xadana mعaad بن هisham عan سfyaan الthwrي عan mxaar بن dثاr عan jاب بn cabd لlahi الأnsاrي qala qala rasuul الlah nicma اlإdam الkhal waa aniga soo maray waa madxun bxasab الwqti والxaaجة ayb waxaa laga faa'iidaystay atasbir tasbir الnafsi bima tajidhu nafta in lagu sabrsiiyo lagu qanciyo waxay helayso oon loo hanqaltaagin waxaadan heli karin oo qanaaco aada iimaansato waxaas ayaa la doonayaa marka nin baa odayga soomaaliyada wiilkiisa la dardaarmaayey wuxuu hi abow inta xilliga diraacda ee xilliga doogaada iyo barwaaqada iyo berisamaadka la joogay bayaxawga xero yar ooda buu hi markaad hadhow diraac iyo jilaal iyo abaar dhacdad ubaxsan doontaa xero yar oodo wiilka wuu fahmi waaye xero yar oodo waagi dambe haddi duqu dhintayba wii fahmay duq wuxuu ujeeday marka aad hantida haysatay daragsan tahay waxba cirtaada ha boganin caloosha wax yar geli haddaad laakiin markaad waxaysato uun aad u cunto sidii dameerka wax u cunto ood baashii aad ay ballaarataba sidii kubaddi kala fido hadhow marka ay abaar dhacdo oo ah, xoolihii ku dhaafaan ood khaariqdo oo wax gacantada ku soo haro wixii aad ku shubtay meeshii weynaatay ee baratay in lix kiilo la geliyo ma nuskila kaa yeeli nuskila kaa yeeli mayso calooshi way ku qalwanaysa adoo dhexma isku dhex yaaci beerkii baa idaa marka wuxu uhi aabbu xilliga berisamaadka barwaaqada la jooga xero yar ooda buu i waa maxay cirtaada yaree wax yar cun waaga dambe gaajada u adkaysan wixii yaraad heshana wuu ku anfici calooshuna waxay baran intaa yarta inay isgaadhsiiso oo isticmaasho qaybay baasin ka dhigtay iyo qaybay kaadiya saxar u bedashaba iyadaa hawshaa qaybsanaysa hadday laakiin foosta gobolo baratay kaayay miswaaga dambe bakeeri baan ku shubahaya marka waxaa weeye taxbiisu nafsi wa tabsi tasbiiruha calaa maa tajiduhu baa looga jeedaa muhiimaddu iyo in ruuxii muslimkaa khaabirkiisa iyo qalbigiisi lakabo la qalbi dhowro labadaa macno xambaarsan yahay hawshu xadana hanaad ibnu sariy abu sariy akufi shaikhu ljamacati ila buaari buaari asagoo khalq afcaal cibaad buu kaga wariyaa inaynu soo maraan u malayn saas ay ayay ayib qala xadana wakic bn jarax bsufyan aruaasi qala can sufyaan athawri can ayub ibn abi tamit asaktiyani can abi qilaabata cabdullah bn zayd aljarmi abi qilaaba magacaas kunyadaas waxaan ku yahay lakin magaciisu waa cbdullah bn zayd aljarmi an zahdam aljarmiy qaala kunaa cinda abi muusa alashcari cabdullah bnu qays baanu ag joognay fa utiya waxaa loo keenay bilaxmi dajaajin digaag hilibkeed baa loo keenay oo xilligu amiirka ka ama waaliga ka ah kufa ama basra basra uu joogay wey fatanaxaa waxaa fogaaday rajulu min alqowm raggii la fadhiyey amiirka oo cabdullahi bnu qays ah abu muusa alashcari raggii la fadhiyey nin kamid a ka baxay xeradii oo fogaaday fatanaxaa rajul nin baa dheeraada oo fogaaday min alqowm faqaala wuxuu yihi marka abi musa maa laka maxaa ku helay maxaad u kacday raashin baa la hiib baa la keenay istaaggu muxuu yahay faqaala wuxuu hi inii ra'aytuha digaagta waxaan arkay buu ihi ta'kulu shay-an iyadoo wax cunaysa buu i ta'kulu shay-an waxbay cunaysaa digaagtu anugu hilibkeeda ma jecel maay iyadoo wax cunaysa aanan jeclayn baa arkay buu ujeedaa shay-an wuxuu leeyahay dadkii loo soo dhigay hilibka ee doonaya inay cunaan inuu kharibu diidan yahay ka ciideeyo raashinkii hadduu wixii uu diidanaa uu sheego dadkii baa kala yaacahaya marka ixtiraaman wa ricaayatan ya maya shay antaa fiican riwaayaadka shamaail maxamadiya natinan kuma jiro riwaaya kale ku yimaadeen shay-an natinan ama shay-an astaqdiruhu riwaayad kale wey riwaayada tirmidi waxay ku eg fi shamaail inii ra inii ra'aytuha ta'kulu shay-an ayb iyadoo wax cunaysa saasuu u yeelay faxalaftu waxaan ku dhaartay buui allaa aakulaha inaanan cuninba maalinkaan arkayd waxaa cunaysa inaanan hilibkeeda isku dayin ayaan go-aansaday buui qaala wuxuu ihi abi muusa alashcari udnu war soo dhow warka iska daay waxbaan arkay iyo intaas sheekadan iska daysa raqiiska ah soo fadhiiso udnu fa inii ra'aytu rasuula allahi sal slam yaakulu laxma dajaajin nabi maxamed oo digaag hilibkeeda cuni baan arkay xalaal weeye ina waxaan cuntana wuu ogaa soo war hilibka kaala cun iswareerin ayib waxay cuntay isbedelo cawl boqolo wuu riiqmay oo waa la kala qaybsho istixaala ku dhacday isbedeli baashan wax ka hili macaan ma jira beryahan dambana hilibka cad la yidhahday oo xoolihii hilibkood waad lagu dirayba sidii loo waday kaaday soo dhawo buhi haswaalid fainii soo dhaw fainii raaytu rasul lah sal l slam marka yakulu lama dajaaj isagoo hilib digaag cunahaya saas ibn cumar abtikiisu waagi dambe asagona markuu rabo digaag inuu qasho intuu soo qabto saddex maalmood xidhi jiray saddex maalmood buu xidhaa biyo iyo badar buu udhigi jiray biyo saafi ah oo nadiif ah iyo gelle iyo masage u daadin markii ay marka shuur baxdo oo wixii hore uu ka baxo ayuu gawracan jiray hawlihii ibn cumar wey tashadudaadkiisi wey hawlihii lagu yaqaanay wey nabi maxamed iyo saxaabada badankood laakiin hawlaha laskuma mashquuliye waswaaska noocaas oo kale ee shikiga ah dhibbu kuu keeni waxaa lama dabagalo istixaala ah ku dh wuxuu isbedelay danahaada iska qabsanaysa ayib beryahan dambana de isaga iyo kalluunkaaba aada loo ammaanaa waa un fikri yahuudeed baan u malan yahuud baa hawshaa sheegtay buu laha ibnu taymiya raxmat tacala aleyh wuxuu leeyay ibnu taymiya in digaagta iyo kalluunka iyo khudaarta iyo eh, waxyaabahaasi la ammaano hilbaha xoolahan laisku diro waa caqiidat lyahuud bu yahuud bay kasoo jeedaa ayagaana suuq geeya buu la doonaya inay hawshooda marsadaan ayagaa hilibka geela iyo xoolo badan ba ka caagan badhna laga xarimay ba sharcan laga xarimay marka hawsh bay rabaa inay suuq geeyaan hebel waa nabati kudaarta bastu cuna baad arkaysaa rajul nabati baad alla mxuu ahaa afkii qalaada maxaa lagu odhan jiray figiteria ah, ah adugu kaasa warkaasay wadaan wuxuu leeyahay shekhulslam ibnu taymiya waa caqiidat alyahuud anaa hawshan dabagalay buna yaqaan ibnu taymiya yahuud warkooda waa yaqaan afkoodana u yaqaan cibriga xoolaha hidibkooda wuxuu i waa ayagaa ka fiican wax kasta waa in la isticmaalo oon xoolaad baad dhihi jirtaan waaga hore martiqaadku u horreeyey ee la sameeyo nabi ibraahim baa sameeyey malaaig baa lagu sooray fa jaءa bicijlin xaniid iyo bicijlin samiin baa qur-aanku ku timid buui haddii dhib iyo balaayo ay jirto saan looma ammaanin hawshu waa dhici karta dad ku xanuunsan inay jiraan laakiin xaaladda dhabta ah kalluunkoo dad baa ku xanuunsada oo naftu kaga bixi waa dhaweyd wadaad maskiin oo ciraaqee nala jooyo reesigiiska ahaan jiray oo dhoofa anuu meel ku dambeeyey garan maaye baa nin la odhan jiray tawakal yuusuf ismaciilmiyu ahaa ayaa aanu saaxiibo ahayn haddana meelaha maraykanka jooga ragga ducaadda ah ku jira yaa u keenay kalluun uu cunay wadaadka sad toddobaad ba xanuunsanaa dhakhtar baan geynay in la miilo sun buu ku kiciyay nafti baa qabatay dad ku xanuunsadaa daalta dad baa ku nafbaxo alerji ku qaba sideedaba raashiimaha geela mid baa ku xanuunsada ninba markuu caanaha geela isu sacaba nin dad waashaaba jiraba iyaguna qaabka ha noqda waxyaabaa noocaasa ah waa iska caadaha dadka qaarkood ay leeyiin laakiin oonta xoolaha yaan laydinku dirin oo caqiyat lyahuud bimacnaa may digaagtu waa xaaraan iyo kalluunku waa raashiin fiican waa qiimo badan ya laakiin sida xoolahunbu la mid yahay waagi dambe qudaarta baa lasu dirahayaa hebel siddeetan sano jira maxay yahay qudaar waxaan hayn macuna lagu leeyahay iniis waxbuu arkaa wuu shaqaystaa siddeetan jir w khudaaran buu isticmaalaa so aqiidayahdood ma waaan aqiidayahdood wey boqol iyo labaatan kuwo jiro oo xoolaha raaco waxaan naqaanaa aminkan waxaan oon cad iyo caana inaan aqoonin baan naqaana oo boqol iyo labaatan jira oday hadda waxaan ogahay sagaashan iyo shan sano buu xukun kursaa gabadha sideed toban jir ah sagaashan iyo shan buu aroos ku yahay hadda gabadh shan iyo toban jir ah wuxuuna weligay baabuur ma arag baabuur meeluu maray aan arka mooye raadkiisa mooye ishadu ma qaba nin buu taagan yahay ninkaa markaa ad cadi caanu yaqaana waxaa dadka laguma wareeriyo yani saad khudaartu u ammaanaysaan xoolaha neer ina u dartaan waagidama aan layno baabi'ino oo hadda waxa ka dhacaay aagii soomaaliya dawladdu ahayd lab kun baa la dhoofin jiray hadda macal ukumaha la dhoofinaya labka un baa la dhoofin jiray dhadigga lama ogolay waxaan hadda soomaaliya la qaadayni oon gaalo iyo gaalo raacin aan loo geynaynin ama kuwa muslimiin aan loo geynaynin ma jiro nabad baa waddan ka socda badii soomaaliyeed maraakiib baa ka shaqaysata xataa ukumaha kalluunka xaaqaysa shabaq ku qaadanaysa iskadaa wax kale intaa markay khallaasuhu socdo ee mooryaantu ay waddanka haysato waxaa la rabaa in waddanka la baabi'iyaba kii wadaadka u dhiidhihaye difaacaya rabay inuu waddanka badbaadiyana waxaa le waa khaariji takfiri ha la dilo meeshuu ku arkaba taangi baana ku ruqaansanay diyaaradna kor bay ka garaaci wax lagu kala tegay bu hawsha iyada ah marka nabaatiyi intaad noqotaan un caqiida iyo hudsanka hala gelina xadana alfadl ibnu sahl alacraj albaqdadi ibrahim haye fadl waxbaad gocotay waa kugu celiyey waan dhaafay miya xadana alfadl ibnu sahl alacraj albaqdadiy qaala xadana ibrahim miyaan soo maray fadl sahl aaraj alacraj albaqdadi mise waa inagu cusub yahay waa shaykh ljamaca ila bna maaja shaykh ljamacati ila bna maaja shaykh ljamacati ila bna maaja qala xadana ibrahim ibn ibn cabdالرaحman ibn mahdiy can ibrahim bni cumar ibni safina ibrahim bni cumar bni safina waa mastur اaal mastur اlxaal can abihi aabihi cumar ibn safina saduq wey mawla umi slma mawla umi slma cijl asagu waa nin haqo uu leeyahay waأkraja lahu muslim saa ogtihi min riwaayatihi can umi slma can jadihi awogii awogii waa maxay waa safina mawla rasuuli الlah safina mawla rasuuli الlah qaala akaltu maca rasuuli lama xubaara akaltu maca rasuuli الlah rasuulka ilah waxaan la cunay laxma xubaara xubaaro hilibkeed xubaaradu waa shimbir u eg inagu bahalka fiinka aan dhihi jiray bahalka fiinka aan dhihi jirto garan maysaan ama dhabad labada macnaba waa la yidhahdaa bahal iyo qoor dheera oo habeenkana dhawaaqa diyaag dheer wey oo ka yar dhuuban laakiin ka dheero qoor dheer oo socod fool xun aadna uu duula mararka markuu duulahayana adu dhabada ama ama fiin baalki fiinka la dhihi ama dhabada laodhan jiray buu u egyahay shimbirka ugu dhow shimbirkala ma garan maayo ya ma digirinka ma ah digirinkeena ma ah maya maya waa fiinkeeni meel hau dhaafina waa fiin ama dhabad meel kala hau dhaafina digirna ma aha balombolona ma aha jugleyna ma aha baashi la odhan jiray abotayaxaasna ma aha khayr guudxunna ma aha kuwaaso dhan ooma eko may xidma ma xidma ka wenya baalku baalkii fiinkisu ma garan fiinkis fiinkisu ma fiinki weeraso garan mayse jalow jalow dhihi jiray colka iyo roobabka iyo gudcurkaba ka dhawaaqi jiray kaasoo lama yaqaan kaa weeye xibaaradu warka soo gaabiya ninka asagu combyuter heli karana ha u diro sheekh google ha weydiiyo kusoo tuurahayo ah, bas wa kukaasa suwar suwar alxubaara intaad geliso kuusoo bixi waa fiinkeena aan dhaafin waanuna fiin ama dhabad yahay alla fiiri akaltu waxaan cunay maca rasul lah sal slam lama xubaara dhabad ama fiin hilibkii baan la cunay waa banaan yahay shimbiroo dhanba wii marka asagoo aan ugaarhsanin gorgorka iyo galaydhka iyo madadki waxyaabaha noocaasa mooye wixii kala xalaal wey sida raajixa ah sanadku xadiidkuna waa xasan buu noqon karaa waa haddii layska fududaysto cumar ibraahim bni cumar ibnu safina oo yarwi can abi can jaddi can ali beyti wax ka warinhaya asaguna mastuur lxaal dabaqadiisuna waa dabaq taabiciin marka waa iska roon yahay an ali xadana cali bn xujr idan marka hilbaha noocaas inay banaan yihiin buu xadiidku sheekhu ukeensaday nabiguna uu cuni jiray ayb marka maxaa loo keenay mararka qaarkood digaagta iyo laxma xubaaraha iyo waxyaabaha noocaas gooni looma cuno mararka qaarkood konsaar bay iska noqdaan ama kibis baa lagu cuna ama raashinka lagu cunaa buu ujeedaa sheekhu idaam ahaan buu ujeedaa xadana cali bn xujr bn yaas sacdi sheekhu muslim sheekhu muslim wlbukhaari wtirmidi wnasaa-i soo ma ahayn qala xadana ismاعيل بن ibrahim بn culayة can أyuba bn taymiyة الskhtiyani can اlqasim الtamimi can zahdm الjarmi qaal kuna cinda abi musa الأshcari xadiidka hore soo celiyey oo si hore ka faahfaahsan abi musa alashcari baanu la joognay qaala wuxu uhi faqudima waxaa lasoo hormarsho loo keenay طacamuhu raashinkiisi baa loo keenay raashinku ku qadayn laha ama ku qurcan laha baa loo keenay waqudima waxaa lasoo hormariyey fii acaamihi lamu dajaajin ama waqadama fii acaamihi lama dajaaj ama waqadama asagu wuxuu soo hormasho oo saxaabigii abi muuse ah fii acami raashinkiisi wuxuu kusoo daray weeye lama dajaaj digaag hilibkeed buu kusoo daray hilib baa loo keenay hilibka horaantiisina waxaa kus ku jira weeye lamu dajaaj ama muqadimku waa ninka tabaaqha ee adeegahaya ee khaadimka ah ama saxaabiga waad ka dhigi kartaa dhibba malaha wafi lqawmi dadka meeshu fadhiya waxaa ku jira rajul nin baa ku jira min bani taym ree reer bani taymillah taymillah waa ka cabdullah bay lamid tahay taymullah waa cabdullah bay la macno tahay waana qoys ama jilib raas ka dhashay qoyska reer bani bakr waa xayu min bani bakr axmaru oo guduudan nin guduudan ama cas baa fadhiyey kaanahu aada moodo mawlan ay cabd kaanahu mawla yani midabka carbeedba ma laha midabkii reer faranjiguu leeyahay reer faris iyo reer rom nimanka lasoo qabshin addoommada ahaa ee kadib la xoreyn jiray ama addoonka baaqi ku ahaan jiray buu u egyahay midab ahaa ninku kaanahu mawlan ay kaanahu cabdun min aruumi aw alfurus la walaysa min alcarab midab carabeed ma ma xambaarsano ninku ma laha w qaala wuxuu yihi marka falam yadnu ma soo dhawaanin ninkii baa dib u baxayba raashinkii lagu soo durkola cunay ahayd dib buu ubooday waa inaga soo maray faqaala lahu abu muusa wuxuu ku yidhi udnu soo dhawow oo raashinka wax ka cun fa inii qad ra'aytu rasul la sal slam akala minhu nabiga wax ka cunay baan arkay intii hilib loo keenay digaagyada faqaala wuxuu hi inii ra'aytuhu waxaa arkay eh, digaagta ama shimbirka yakul asagoo cunaya shayan shay faqadirtuhu markaasaan ka yaqsaday bul oon ka ka lalabooday faqadirtuhu ay karihtuhu ay karihat nafsi bih faqadirtuhu deelka waa la kasrin faqadirtuhu ay fakarihtuhu waan dhibsada way cunitaankiisa faxalaftu waxaan ku dhaartay anlaa acamhu abadan inaaman cunin dib dambe baalkan waxaan cunahaya ayib idan marka eh, inuu nabigu hilibka digaag iyo wii la halmaalaba cuni jira banaan alla baneeyey buu u keensaday ayb xadana maxmuud ibnu khaylaan waxaa kaloo laga qaatay eh, riwaayaadka asturay eh, shay an ku gaabsaday kuwa natnayd iyadu waay caddeeyeen waxaa laga qaatay haddaad ogu dhibsanayso dadka inaad adugu marka dareen gelin oo faraha ka qaato haddaad u dhibsan diiniyan waaba waad udii waaan amu xaaraan yahay maaa yeel waaasaan dareensanahay war la garto laakiin waxaad ogta inuu xalaal yahay laakiin adugu aadan baranin dad aan kalluunka cunin baa jira dad aan digaagta cunin baa jira dad baa hilibka looda aan ku fiicin dad baa geela ka carara oo hilib geelba aan u dhawaanaynin wixii adugu marka aad dhibsanaysa ee aadan baranin waxba dadka ku ceebaynin xaggana ummaddii raashinka ku darin ku darin in la qalbi dhowro waxaa laga qaatay in ruuxu markuu istiqdaari wax ku yimaado in loo sheego shayga xugmiisa asaalatan xalaalnimo ah lanna waxaa iska dhaadhicin karaa ruux inu arki karaba waxaan waxaan cuna inuu xaaraan ba yahay ruu iska dhaadhiciya laga yaaba in loo sheego sharcigaa qaba inuu banaan yahay adu haddaadan baranin waad fasaxan tahay ayib nabi maxamed baa cuni jiray haddii lagu yidhahdo laakiin sii dhibsato oo tiraa ma anu kollay u dhawaan mahay oo kibir iyo faretagtada sii bilowdana qad takunu kaafira inaad diinta ka baxdaa laga yaaba hawaa xaalo waa fiicanya laakiin naftaydaan baranin haddaad tiraahdo dhib ma laha laakiin nabigaa cuni jira hadii nabigu wuxuu cuni jira haddana aad sii dhibsato oo nabiga xaalkiisi iyo hawshiisa aad faraha la gasho waad gaaloobi diintaad ka bixi sidii kii soomaaliga ahaa ee wadaadkaa ee yiri oo kale gabadh sagaal jir ah buu nabigu aroosay au ku naftaydu he hawshaa ma yeesheen buui hawl lagu dhici kara ma ah hawsha ayada ah n ya fakafara bidalika cindi kafir wey agtayda ninka noocaasa hawsha waa lagu baraado ayib waa khatar hawsha ayada nabiga sal ly slam wuxuu naftiisa isagu u ogolaaday inay fiican tahayna u arkay baa ka yaaqsanaysa ood u aragtaa qof inuu yahay ilmo yaroo la saqir suujinayo curdaan dharis baad u aragtaa markaasaa diin la sheeganaya maxaakimtu waagaa ninka intay qabtaan inay dilaan bay hadduusa toobadkeed wadaadda hadda joogana waxaa waajibka ah inay raggaas waa la xisaabtamaa suubanaha waa in laga agbixin wax noo hadhayba maba jiraba ilaahay waa loo shariigiyey nabigana waa lacay maxaa hadhay aflagaada iyo jaaifo hawshaa waa halis wey war adigu dookaada wado meelaha la la aad aday ku taallaa laakiin suubanaha mar haddii la sheego dooqiisii iyo wuxuu nabigu naftiisa ku qancay ee wanaag u arkaaye haddaad quursato sarbeeb iyo saaq ba gaal baa tahay waana madhab aan khilaaf lahayn mujmac waa arrinta iyada ah ayib ya muxuu yidhi ma ke kii abibisada dooran makaas madiin diin diin buu lahaa yaa idinku yidhi waa muslim cidda idinku tiri baan u baahannahay horaanba soo howlaha ka horrey muusan samaynin oo waxaan ka daran dadka noocaas ummadda inaan loo qarinin waxaa laga yaba inaad aragto wadaad miskiin oo ninka noocaasa jahli baa loogu cudurdaari wadaadda masaakiin oo wax qorqoray waxaa in aragta jahli baa loogu cudurdaara war masaladan jahli ma galo ilaahay caydiisa iyo nabiga wax ka sheegiisa jahli cidna loogu cudurdaari maayo biijmaaci salafi saalix jahmiye cid aan jahli meeshaa ma geliso ilaa jahmi jaldi ah oon diinta fahmin iimaanna aan dhicin baa hawsha aamin ah fuqaha dambe oo masaakiinoo ku khaldantay oo sheekhu islam ibnu taymiya uu baaba'shana waa jiraan leannu masaladan waxay u laabanaysaa min camali اlqalbi weeye nabiga haddaad rumaysay tasdiiqan cilman wa macrifatan waxaa waajib ah in iimaan qalbigaada u galo tacdiimuhu wa tawqiiruhu wa ixtiraamuhu wa tabjiiluhu nabigaad quurhsanaysaa qalbigaygana iimaan baa ku jiro jahli baa igu xambaaray laa yumkin man sab allaha warasuulahu waa kaafirun daahiran wa baatinan walaa yucdaru bijahlin asal ismaba keenaanba haddaad nabiga quursato waxayna tusaysaa inaan iimaanba qalbigaada gelinba asal buusan gelinba markaad nabigu ogaato inuu rasuul ilaaha yahay o tiraada ashhadu an laa ila wa ashhadu anna maxamadan rasuul inuu rasuul ilaah aada ogaatay waa maxay waa tasdiiq iyo cilmi ogaashaha hadduu yahay ogaasho dhammaystiro iimaan dhab ah waxaa ka laasimi daruuratan oon marnaba la waayi karin tacdiimuhu maxabatuhu tabjiiruhu ixtiraamuhu taqdiiruhu waa inay markaana qalbigu u galo labadaa rugni haddaan qalbigaa laga helin iimaan kaama asixin gaal baatay been baad noo sheegaysahay ninka nabiga caaya ama quurshadaa ama aflagaadeeya afkiisa ka soo booday dibni digiisa maxaa ku jira waa laazim wey jahli meesha ma galo yaan xataa jahmiyadiba waxay dhaheen hawshaa waa idinku taageersanaa uu ka mid ahaa taqiduuna subki hawshaa iska ilaaliya masalada masale jahli gala ma aha jahli meeshaan ma galo hawshaa waa in lagu baraarugo maxaa tiri sheekh ma abada wain kaana xadiia cahdin wain kaana xadiia cahdin aw nashaa fii baadiyati baciida aw nashaa fii daari kufrin masaa'ilkan khaas weeye waa in la ogaado masaailka u laabanaya camal qalbi waa masaail goona iska ilaaliya hawshaa lagu baabiin maya masaladan ma gala jahli hadda ka horran mar baan sharxay laakiin waxaa laga yaabaa inaad asalka guudan ka duulo un aada haysataan hoos baa loo sii degay masaa'ilkan ku saabsan ruuxaad caayayso sidaad u ixtiraami kartaa ma iskeeni kartaa inaad ruuxa quursato xaggana aada weyneynayso in ruuxu qalbigaada ku weyn yahay xaggana aada quursanaysa ma kulmaan markaad leedaha ilaahay baan rumeeyey iyo rasuulkii baan rumeeyey wain kunta naashaan fi baadiya aw fi daari kufrin aw fi aw xadiida cahdin baad noqotide waxaad leedahay nabi maxamed baan rumeeyey waanan jeclahay min qaraarati nafsi waana weyneynaya halkana waad cayday ma iskeenaysaa abada meeshay culmadu wax ka firin halkaas wey afkaadi marka wixii kaa soo bado wuxuu na tusahayaahe uurkaada waxaa jira camalu اlqalbi yadulu ala cala tasdiiq wtasdiiqu yadulu cala camali اlqalbi waafcaalu jawaarix tadulu cala ma fi lbain hawlaha waa in lagu bar qadiyadan qadiyad adag wey tajahumku haduu igu soo dhinto si aynan dareemayna musiibo wey haddaad jaahil ba ka tahay marka horeba nebi maxamed in la jeclaado inay waajib tahay iimaankaada maba asixinba kayfa tajhal rasuulullahi baad leedahay ma soomali rasuulullahi mat wuxuu watay waa maxay in la ixtiraamo la weyneeyo halkaa la saarto bay ahayd jaahil ba ka tahay nabiga weyne inuu mudan yahay oo maxaba mudan yahay oo taqdiir iyo ixtiraamba mudan yahay iimaanba kuma asix marka horeba marka matihid muslim jaahileh waxaa tahay kaafir jaahilaa tahay hadda islaam diinta hadda soo gal imaamkuma asixine warkaa waa aad aad loo fahmo wy qadiyadaasi yaan isku khaldin qadaayaadkaasi xataa qadaayaadka gooni bay u taagan yihiin sab llahi wa sab rasul waay ulaab tasdiiq uma laabato cilmi uma laabato waxay u laabataa acmaal اlqulub bay ulaabataa qowl qalbi iyo camal qors ma kala jiro qowl qalbi waxa loo yaqaano waa tasdiiqa iyo iqraarka weeye iyo macrifada iyo cilmiga ogaashaha jaanibkii macrifiga ma ahe kan waa jaanibkii camaliga ahaa oo tacdiimkii buqdi baa ka soo horjeeda nabiga in la naco la quursado in la jeclada ka soo horjeeda oo la weyneeyo nabiga in la garto oo la fahmo oo la rumeeyo wuxuu yahay la ogaado waxaa ka soo horjeeda in laga jaahil noqdo jahli wuxuu gala xagga tasdiiqa ee xaggan maxabada iyo tacdiimka iyo tawqiirka waxaa kasoo horjeeda buqdi iyo karaahiyo iyo istikfaaf iyo istizaa iyo quursi iyo xaqirid soo ma kale maydan kala fahmin labadaa macno laba kala baab wey haddii laba baab laakfooda isu gelisaan waxaa weeye waa laba shay oon iskeeni karin wey arxab m hmm. iyagaba la iska soo galay soo maha dhibkaba dhabba iyagaa wadee waxaa weye ninkii isagu inuu wax sheegsheega doonaya ama wax quursado dad badan uu quursan karo oo wax ka sheegi karaa dhooban ama ha ku cadaab galo ama ha ku janno gale laakiin subanaha aagiisa yaan laga bixin weliba wahaabiyoy waxaa laydinku xantaa nabiga inaydin ku ficinayn hawlaha iska ilaaliya sufiyadu maxay idinku xantaa reeto iyo reetaadka iyo nabigay nacab yihiin soo ma saliga ku guba sali diidka ma haysaan war nabiga agsiyan laga bixin ayib wuxuu odhan jiray malik famaa baqaau lummati bacda shatmi nabiyiha ummaddu inay sii jirto oy noolaato oy maxaa faa'iida ah ku jirtaba haddii nabigeedaba la caayayo haddii nabiga wax laga sheegi oodan ka dhiidhin oodan ka dhimanaynin noloshaadu maxay ku dhisan tahay maxaad muminba ku tahay maxaad ka taagan tahay sidaad borta maxaad ku filan tahay subaniha lagu caayahaya waa dhaweyd baa denmark miyuu ahaa yaa wiil soomaaliyeed ka dhiidiyey mid nabiga caaye fash oo la tegay tusaamahayn wadaadihii denmark jooga kuwa meelahan joogo shayaadiin ah oo wiilka naqdin baan arkahay oo wax ka sheegahaya oo faragelinhaya o durahaya wadaadaha noocaas hadday maalikiye heli lahaayeen way tagfirin lahayen ninka nabiga u dhiidhiyey ee ficilooday ninka wax ka sheegaya maalikiya hoosta ka xariiqayaan kaafir inuu yahay murtad ah laakiin anagu dhihi mayna kafara ah hadday si kale ku gaaloobeen oo meelo kale oon wax ka sheegna aysan gelin ayib ya hawlahaada inaga jooji halkaa ku xidhaad suubanaha suubanaha aagiisa iska ilaaliyo hadday gaalo ogaan lahaayeen marka nabigiina wax laga sheegay inaad weyraxaysaan ood adduun rogaysaan ood dhammaanaysaan lagama adbaxeen jaraa-idna laguma qoren waxna lagama sheegin wax la og yahay weta iyada hadda korna waa idin sheegay siika niman siika ligada buudiyahan hindiay dhoobnaan jireen waagii ingiriisku yimaadeen iyo kuwa bortuqisha ka horreeya ugeysan jireen dhaqan waxay ulahaayeen haddii nin mas-uulo amiira ama boqora laga dilo inay dagaalamaan ilaa gabadha u dambaysa ay dhimato haddaad laakiin boqorka intaad kasoo qabato aad ixtiraamto meel fadhiisiso iyadna way iyaguna way ku iman way addoomay kuu noqon waa isdhiibi laakiin haddaad sheekhi ama ka disho amiirkii ka disho ama boqorkii aad ka disho intuu wiil ka nooli wa dagaalamhaya nimanka gumaystayaasha waagi dambe hawsha way fahmeen in cagaha lagaga guban oo lagu baabi'i bay ogaadeen boqorkii la qabto way soo duulaan way dagaalamaan boqorka dhabbaysiiyaan meel bay fadhiiseen mashaar bay u qoraanba dagaalka waa istaagahayaan way isku dileen boqol sow dagaalku soconhayaa idan somaali waxay tiraa dabkii lagu gubto yaa dambaskiisa laga gudaa mataa mise ma aha hadda adoo iska soco maalin aad dambas aad mooda caadi farta kaga gubato intaa ku jirta adaad gubato dib dambe waaga dambe dambas dhawad ka wareegi xagga ka mar ama kii yahaad kii oo kale nabiga waa in lagu gubto ninkii ka agbaxa uu ku gubto faraha faraha loola tago meel walbaa lagu dili karaa fi lxilli waalxaram ninkii nabi wax ka sheega gol xubka dhuuntaa loogu shubi ya maxaa tiri nabiga cayay wuxuu i eh, m maay ku ahaay xagey joogaan bismi illaahi raxmaan raxiim marxaba shee maxamed ke ama qaci ha noqoto ama khilaafo jire xaalad uu nabigu samey ma quursatay msmaada quursan waxa laga hadlay ma ah manaadku ma akhdu takfiirku waa quursiga fal uu nabigu samey a quursanayso ya dada ha radiyo laakiin hadalkiisa qayb siyaaqa uu socdo waa quursi maslada dhanba xataa tii zaciima ee nafsake qadiyada ku jirta idan qadiyadda qadiyad adag wey sida la og yahay caaisho iyadoon qaan gaadhin buu nabigu guursaday bimacnaa aan shan iyo toban sano gaahin matamisa maaha inaysan shan iyo toban gaadhina waa qaci leanna maalinku nabigu dhiman hayay bay sideed iyo toban jirtay oo la og yahay marka ama toban ha soo gaadho ama labaiyo toban ha soo gaadha ama ha ka yaraato muhiimadu fal uu nabigu sameeyey oo banaan sharcan wax dii daliil oo diida aan u haynin baad quurhsanaysaa wuxuu ihi aada alla hadday dhacdo anugu ma sameeyan mana yeeleen soo ma yaqsateen oo kale kii kale isaguna yidhi ma yaqsateen soo qudbi ma ahayn xadiidkii dee mankhareynka mankareynka xaqu zawji calaa zawjati waa an xusuustaa qadiyadoo dhan baa qadiyad noocaasoo khariban ah idan waxaa weeye xataa haddaysan sugnaanin da-du ood markaa wax uu nabigu sameeyey ood ogtahay tahay aada quursatay kufri manaadkuna waa intiqaaska ee ma aha ihbaat mxuu aha asini walcumri ma aha fuqaduna waxay ka hadleen ninkii sameeya wuxuu ka aaminsan yahay gaalnimo wuu gaaloobayaa man facala maa yadunhu kufran kafara wain lam yakun fi xaqiiqati amri kufra dad miskiin oo denmark joogo aan maqlay maslada aan fahmin oo ka nacnaclay maslada dan la fahmay in laska aamusaa fiican irtijaalku ma fiicno in wax laska coreeya ma fiicno masaa'ilka maakadkooda iyo culummada qabta waxay ku saleyn waa in la fahmo wuxuu yidhi wadaad nin jahmi hadduu asmaada ilaahay sugo iyo sifaatka ilaahay maku gaaroobahayaa nin khaariji ah hadduu zina ku dhaca ama khamro cabo oo dembi ama ku gaaloobaya khamrada uu cabay iyo zinada uu sameeyey iyo magaca ilaahay uu sugay iyo sifada uu sugay ku gaaloobi mahaye aridaa bilkufriga ku gaaloobaya waa in la fahmo akadka waxaan gaalnimo ma ka aaminsadaa waxaad gaalnimo u aragto ma ku raalli noqoto inaad samayso aridaa bilkufri kufr kufrmi wadaaduhu geliyaan qadiyadda haddaadan fahansanayn oodan naqlin u haysanin meel laga hadla ah, arag lagama irtijaalo irtijaalku ma fiico waxaa muuqanaysa eh, in un nin walba wuxuu kusoo dhacaa inuu iska radiyo ama ku boodo oo iska jecel yahay kutub alxanafiya bay masalada iyadoo muqarara ku taalla culammadoo dhanna waxaaba u tiiriyey alimaam cabdiraxmaan yaxya almucallimi fii kitaab alcibaada ha laga akriyo waxaan la baarin oon laga warqabin baabaryahan dab waxaa iska badan in la radiyo oo kadibna oon laisku takfiiriyo oo khawaarij iyo alaab hoosta laisu geliyo maأkadku waa maxay anaka raditae bاlkfri wain lam tafcalhu anaka radita bاlkfri fi اctiqaadika wain lam tafcalhu marka waa maakadku waa ardaa bاlkfri kfr wain lam tafcalhu gaalnimo meel laga samaynhayo ood ka kici karto oodna ka istaagi karto ood inkiri karto adaada inkirinin maxay dhahan culamadu waad ku gaaloobaysa maxaad u gaalooday liannaka raditae bilkufri maakadku waa arida ee ma aha falka iyo ibaatka ma aha culmadu qaabkaasay oga hadlaan hawshu waa in laisla fahmo qadiyaddan waxaan ooye maakadku waa istikfaafka ku jira hadalkaada iyo istihzaaga ku jira ee mudamanka ah ama sariixa ah culimaduna muran kama qabaan nabigu wax laga sheego tasriixan aw talwiixan aw tacriidan inuu kufri yahay wadaaduhu waxay takfiiriyeen maxamed shaakir axmed shaakir aabbihi shee axmed shaakir aabbihi oo nin qaadi oo imaam faqiiha ah yaa waagii boqoradii reer masr mid kamida faaruq miyu ahaa ninki loodhan jiray fuaad fuaad rais fuaad yaa taha xuseen iyo niman shayaadiina waagi dambe umadana kharibay oo arda ahbu faransiiska u dirahayay ardaydii marka minxad daraasiya heshay la dhoofinhayay ee dhoofaysay ayaa boqorka somaali ii keenayay oo loo keenay su marka nin walba xoogo bokod mana ushiday una maamuuso mid khadiib ahay masjid weyn ka khudbay jiro oo qaahiro ku yaalay mise iskandariya mad ma xusuustee ayaa hawsha ka khudbaynaya boqorku suu uqaabilay ardadii suu u diray hawshuu rabaa inuu agaasimo oo nacamla ah kool bokisa ku dhacdee markaasuu yihi boqorka ardayda baa u timid wuu soo dhaweeyey famaa cabasa wamaa tawalla famaa cabasa wamaa tawalla nabi maxamed cabdullahi ibnu maktuum baa u yimid isagoo raba inuu niman kale diinta kusoo judo uu soo dabo ilaahayna wuxuu ku yidhi cabasa watawalla an ja'ahu lacma boqor fuaad ama boqolka reer masar markay u yimaadeen ardadii iska masaakiinta ahayn famaa cabasa wamaa tawalla salaadii jumcadu dadka dujiyey markuu salaadii dhameeyey oo khudbadii uu ka soo dego salaadii dhameeyey baa maxamed shaakir baa istaagay wuxu uhi muslimiinay salaadii idiimaan asixin murtad baa idin tujiyey khadhiibkuna wuu gaaloobay diintii buu ka baxay salaaddii ama jumcad labaad tukada ama duhur soo celiya waa idinka xukumkiina hawsha uu ninku ku hadla inad iga kacdaan hadday maxkamad iyo qada yimaado baa idan ka codsa adoona gaal baatay murtad baatay la socob waa ka baxay qaadigii faqihi qaadigu ka baxay muxuu ka fahmay muxuu ka fahmay ereyga asaga quursi ma tamisa ma aha boqorka anagu wiilashu waa soo dhaway nabi maxamedna ninka u yimid xoogo waa ka jedsaday sarbeeb wey waa quursi fuqado halkaasi ka duulahayaan idinkuna waxaa rabtaa nin caaishihii nabiga ka dhammaan waayey baad rabtaan inaad difaacdaanba sidiisuba hawshaa iska ilaaliya hawshaa la iska ilaaliya wax shaksiyadoo naga dhexaysa wadaadaha ma jire suubanahay ka agbaxeen mana dhibaysa wax dhiboo noo dhexeeya ma jiraan xataa urura haddaan ishayna kuma jiraan ayagu ayib ee waxaa weeye qadiyadda qadiyad khatara nabiga hadda hawshu gaadha hol adag ninki balayaa ku dhacday qaadigii axmed shaakir baa ka sheekeeyey maqaalaadkiisa ninkii khadiibka ahaa muslimiintu wax kala yaaceen inkaar nabi maxamed oo ku dhacday waagi dambe waxaan arkay buuhi asagoo tuugsanaya oo masaajidda kabaha ee dadku ay keensadaan intuu bac oogu goro hadhowna laga qaato oo shinshin la siiyo markaan arko waan ka leexan jiray o waan ka dhuman jiray suusan iga nixin ilaa aabahay baa sabab ahaa buui fatwada iyo ninkan sida loo galay inuusan dhihin wiilkiisi waaka ninka i dilay waan ka dhuuman jiray buui ninka khadiib eh, khadiibkii shaydaanka ah murtadka ah difaaciisii ree masar iyo kutaabtii iyo saxafiyiintii iyo idaacadihi o dhan baa u istaagay laakiin qaadiga maxamed shaakir baa nin adag ah waa la mari waayo wuxuu hi masaladu masala saxafiyin u taalle iyo dawlad u taalle ma ahe waa masala u laabanaysa ilaa baxin lugawiyin carabiyin muxuu yahay hadalkaas intii la qiimeeyo tacriid iyo sarbeeb iyo duurxul ma yahay nabi maxamed loo durxulaya mise ma ah niman nasaaro oo lubnaaniyiin ee masaari ah iyo qibtiyin oo luqada carabeed yaqaana baa yidhi waa sarbeed markaan u laabano eh, cilmu loo laabto waa sarbeeb isti kinaayo weeye ama waa isticaaro tasriix ma ahe waa kinaaya yidhahdeen war sarbeeb oo tacriid wey baxdi luqadood usugnaaday gaala islam waxaa lasku raca hawsha inay tahay he ay sarbeeb tahay yakfi bui intaa wixii ka dambeeya anaa faqiihu xukuma buri baxigii logawga hadaad ogolaateen waa intaa ka dan wii ka dambe waba idin weydiin lagu kala tag la dhaqaajin waa maxkamadaha difaace looyaraan loo qabtay wadaadku waa soo istaagay subanihina haddee ninka baxmaba ah, guulaystaba waa laogyahay waxa la yaqaano hawsha ayada hawshaasi iska ilaaliya meel badan oo wax laga sheegaa badan ma nabiga cirdiisa laiska karilaya hadda waa dhib dhib soo kordhay xadaana maxamuud bn haylaan aqaafo socotay noqotay oo nin walba waxaa la sheegaa waba kan hadda sakaraadka ushaqeeya b b c rag mxu aha hebelka rago omar ushaqeeya jaziira ushaqeeya waagi horna halkaa kasoo wareegay wuxuu la kulmay xaahaamyo iyo balaayo la kulmay warkaa lagu akriya aqoon ma laha diin islaamna ma yaqaan ingiriiskaa lagu koro lagu soo ababiyey kadibna wixiiba wuxuu moodayaaba reer magaalnimo in laba fikr lasoo bandhigo yuhuuddu waxay ka yidhaahdeen nasaaradu islamka wuxuu ka qaba maxamed wuxuu ahaa meeshaan al rabaa mishaarsaa lagu qaataba cirdiga nabi maxamed cunkiisii baa lagu qadanaya muxuu yahay naar iyo kufri buu gatay soo maaha naar iyo kufr buu qaatay soo afrika waa dhaweyd kuwaa nabi maxamed karakater laga sameeyey iyo xumaan soo bandhigahay xikaayada markaad xumaan iyo kufri aad soo guurinayso fal ahaan aad soo guurisan lama ogolo wadaadaa iska lalaadiy wadaadihii soomaaliya joogay mujaahidiintii baa iska lalaadiy kii soo afrika jooga magaciisa muxu aha kii universal ushaqaynhaya warkiisa i sheega m muxuu ahaa ah, universal soo ma ahayn warkii lagu caayahayba banaanka soo dhigaa nabiga ee lagu sawiraya lagu foolxumeynayay markii layska laalaadshay oy wadaadda xukunteen niman baa difaaco waxay dhaheen xikaayat alkufri laysa bikufrin shay kufriga in lasoo soo guuriyo adoon aaminsanayn kufri ma aha masalada jahli baa kaga sugan yihi xikaayat kufri binaqli walkalaam baa loo jeedaa laa bilficli haddaan idhahda matalan asujuudu lisanami waa kufr sanam meesha laan u ka warrama matalan waan sujuud maxaad leedihi example baan tusaale idin tusahayaa markaasaan sujuuday culamadu inay gaalnimo tahay hawshaa qarinayaan waa diintaad ka baxaysaa lanno waxaa lagu gaabsadaa xaajada ruuxu waad u sheegaysaa waa ku niman baa nabi maxamed ku xadgudbay oo wax ka sheegay waxaasayna ka sheegeen waa in muslimiintu ay hawshaa la socdaan iskana difaacaan waxaa tiri waa ka socda karakateerkii kaameraad ku qabatay waad keentay idan fal aad samaysa wey qawl ma aha waxaad waa fal xikaayat lkufri bilafcaal waa kufr waxaa tihi man dabaxa ligayr اllaahi waa mushrik ribaad soo qabatay markaasaad uqoyda sanam u gowracday ka warra maxaad leedihi shir gaalnimo wey iska ilaaliya hawsha ayaa lagu qaldami abxaasan meelaha lagaga hadlo waa in la kala fahmo wax baahi oo kugu kalifi inaad falki samaysa ma jiro weedha laga yaa yaa la ogol yahay oo qur-aankuna ku yimi nusuustana ku timi leanno hadda wixii weer lagu sheegin falle aan lagu sheegi karin si ummadda looga digaa ma laha ma og idan waxaa la baneeyey xaajadu intay oga sharcigu baneeyey naqlu lkufri waxikaayatuhu ligaradin sharciyin oo oo qowl ah weedh ah amaa fal iyo sujuud iyo tusid iyo gawrac qolyaad ad arkaysa aflaamta carruurta ay fiirsadaan arisaala ba waxaa la matalaya xaaladii jaahiliyada quraysheed baa la matalhayaa waxaa la mateli muxuu ahaay eh, asnaamtii qaabka loo caabudayo qol qolyo muslimiin sheegan baa matalhaya boob iyo qays buu iska dhig mid baa najaashi iska dhigay mararka qaarkood usan islaamin oo bahalka haysta way saliibkii wata waxaas dha diinta lagaga baxaya hawsha halis waa in la iska ilaaliyo culimmadu intaa yarkee qaradkay bidawaabit weliba ogol yihiin naqliga ah qawliga ah een ficliga ahay marxaba teewoy xikaayat lkufriga wuu geli karaa jahl waa gala leanna wuxu waa afcaal waa gala ayib wax camal qalbi u laabanaya ma aha masale daqiiqa alfarqu bayna alficli wa alqawl masale daqiiqa xadaثna maxmud بn hayl axmed almarwazi qal xadaثna abu axmed الزubayr mحamed بn cabd الlah ثiqaة ila fi axaadiiث الthawri waa nin iqa abu axmed الزubayr lakin riwaayatu can الthawri xoog wahmi baa gala w abu nucaym alfadl bn dukayn qaala xadaثna sufyaan الthawri wa hadihi minha lakin waa maqrun babi nucaym abu axmed الزubayr mxamed abd الlah waa iq imaam xaafida ila anahu yakطأ fi xadiiثi thawri baa nidhi ninkan haddana waa thawri lakin hadda wuxuu ku badbaadahaya nin culus baa ku laran oo abu nuaym ah alfada bn dukayn xadana sufyaan athawri an cabdillahi bni ciisa cabdillahi bn ciisa ninku yahay maanan maanan garanin cabdillahi bn ciisa ibn abdirama abi leyla haduu yahan waa nin uqa xaafid min rijal shaykhayn hadduu yahay cabdullahi bn ciisa bn khaalid alkhazaazna waa daciif ninkaa daciifka inuu yahay baan waaga horen kitaabka akriyeen maray haddana inuu isaga yahay baad mooda waana dhici kartaa inuu ninkii kale iqada uu yahay can rajuli min ahli shaam nin reer shaam ah yuqaal lahu caطa ashaami baa lahahdaa ninka caطa ashaamina waa majhuul caطa ashaami waa majhuul can abi asiid radi allahu taعala canhu qaala qaala rasul sl slam kulu zayta saliidda cuna ay kulu zayta maca alkhubs baa loo jeedaa saliidda zaytu saytuunka ayaa nabigu hadda ujeeda oo ammaanhayaad oo ammaananba sharcan kulu zayta ay zayt zaytuun maca alkhubsi keligeed lama cuno oo iyado sharaab bay noqotaa ayib waxaa wa ku cun oo ku koosaarta idaamkii baa looga jeedaa wadahinuu bihi ku subkada ku dhaashadoo madaxa marsada fainahu min shajarati mubaaraka geed barakaysan baa laga keenay xadaanaa yaxya muusa albalki marka sanadku daciif buu noqonaya sanadka aynu hayno saa darteed alimaam albazar wuxuu yidhi isnaadu hayru haabitin bukhaarina wuxuu lam yuqim xadiiahu tirmidi fii jaamici wuxuu ku yihi sanadkan xadiiun gariib bimacnaa waa daciif wuxuuna ujeedaa cabdullah bn ciisa alkhazaazna waa daciif hadduu asaga noqdo iyo aljahaala ku jirta caطa ashaami jahaaladan laakiin waa la meel marin karaa ninka hora laga yaba inu dhibku ka yimaado jahaalada fi abaqati taabiciin weliba kibaartii awsaadooda waa la iska tasaahulaa xadaثna yaxya bn musa albalki shaykh الbukhaarي wالtirmidi وabi dawud والnasaa-i shaykhu atirmidi wاlbukhaari وabi dawud والnasaa-i ayb marka adugu waa shaykh اljamaca ila muslima وbna maaja qala xadana cabdالrazaq qala xadana macmar bn rashid can zayd bn aslam can abihi aslam alcadawi mawlaahum can cumar bn khaaab radi allahu tacaala canh qaala qaala rasul la sl slam kulu zayta ay maca alkhubs wadahinuu bihi ku subkada fainahu min shajarati mubaaraka riwaayadku xadiidku uu leeyahay wa'tadimuu bihi baa timid taasaana ka quruxsan kulu zayta wtadimuu bihi ku koor saarta wax ku darsada tidaam wdahinuu bihi ku subkada fainahu min shajarati mubaaraka geed barakaysan baa laga keenay oo zaytuunka geedka aad bay salidaa ufiican tahay olyaliif iyo zaytuun iyo saliid iyo magacyo badan bay leedahay soomaalida waa yaqaanaan marka eh, midda sham laga keenana ufiican inta badan lama helo laakiin hadda yurub iyo spain iyo waxyaaba laga keena latuso ma xumo way fiican yihin talyaaniga waa laga keena xadiidkani dambe xufaadu badankood waxay rajaxeen inuu xadiid mursala yahay xadiid mursala uu yahayo ama mawquuf uu yahay oo cumar uusan dhaafin oo cumar sidaa fatwoon jiray oo kulu zayta waatadimuu bihi wadahinuu bihi fa inahu min shajarati mubaaraka cumar baa odhan jiray ama waa mursalo zayd ibnu aslam can abiihi aslam alcadawi mawlaahum baa can rasuulilah u tirinaya oo cumar baa meesha ka maqan iiraab baa xadiidka lagu cileeyey irsaal baa lagu cileeyey waqfi baa lagu cileeyey hawlahaasoo dhanna waxay ku dul wareegen cabdiraaq cabdirazaq bn hama sancaani kaana yataribu fi lxadiid maratan yuusil oo cumar buu gaadhsiinaya maratana yursil oo aslam alcadawi buu ku daynhaya maratan yuuqif oo min qowli cumar buu ka dhigahayaa maratan yarwi cala shaki axsibuhu qaala can cumar buu odhanaya qadiyadda aad waxaa u sharxay alimaam albazaar ee musnadkiisa raqamka xadiidka laba boqol toddobaatan iyo shan iyo ibn abi xaatim cilalkiisa kun shan boqol iyo labaatan baa loogu laaban karaa ragga xadiidka cileeyey waxaa kamid a ibnu maciin waxaa kamid a abu xaatim araazi bukhaari irsaalka xadiidku inuu mursal yahay waa mursal oo min marasili aslam alcadawi weeyaan can rasuuli illah waxayna daciifiyen xadiidka mawsuulka hadda ayn hayno tirmidi iyo raazi iyo bazaarna waxay sugeen inuu mutarib yahay xadiidku bay sugeen min jihati cabdirazaaq marka kan iyo ka horeba iyo ahaar kaloo baabka ku timid shekh alba isagu isku xoojiyaa wuuna saxiixiyaa laakiin mutaqadimiintu waxaad moodaa adka inay daciifinayaan oo way daciifiyeen xadiidku qaybta ku saabsan saliidda cuna ama ku koosaarta ayaa maxalu shaahidka inta kale waa iska xadiidkii titimadiisii un weeyey saliidu madaxa la marsado culamadu way kala qaadaan dhakhaatiirtu khaasatan adiba lmuslimiin ee kutubta alifay ee hore waxay leeyihiin wadan kulal haddaad joogto meel kulayla haddaad joogto saliiddu way fiican tahay madaxa in la dhaashado oo lagu subkoodo way fiican tahay neerfayaashana way qoysaa dhacaankii ka dhammaan lahaa jirkana way difaacdaa xifdiga iyo na way kordhisaa fawaaid badan bay ku sheegaan laakiin marka la joogo meel qabow ololka qabow madaxa saliidda la mariyo indhabeel baa laga qaadaa inta badan waa lagu indhabeelaa xasaasiyad indhahana waa laga qaadaa way dhib badan tahay waa in laga fiirsado saliidda adoo meel baraf ka dhacay isku dhamuuqayso ad maranayso waaga dambe indhafiish baad ka qaadaysaa indhaha ku dhacaamaya way dhib badan tahay waana xaal aqlabiya ma joogto oo laazima ma aha marka waxay ammaaneen culamadu muslimiintu adibadoodii hore ammaaneen atadahunu wاliddihaanu fi bilaad اlxaara ama bilaada qabow madax waxa lamariyan ka hadlayna laga hoose iyo baraf qabow waa la iskaga difaaci kama hadlayna madaxa saliidda la marinayo inta badan inay dhaawacdo maskaxda dhaawacdo indhaha aragtida neerfayaasha bay sheegeen xidho dulduleelkii jirku ka neefsan lahaa laakiin meelaha kuul jirko dhan baa neefsanaya dhiid baa kaa socda madaxoo dhan baa shidan marka waxba kuma yeeli karto nacfi waxaanan kordhin mayso laakiin marka meelaha qabow la joogo waxay leedahay aahaar salbiya waxaad dhihi jirteen mxuu ah side effect aad dhihi jirteen bay leedahay marka um, aahaar salbiya leedahay aad hala iskaga ilaaliyo saliidana way u fiican tahay zaytunkuna raashinka ima ku darsado lagu karsada ku fiican baasha hadda saliid caddayda ah xanuuno badan baa laga qaada qaala abu ciisa tirmidi wuxuu yihi wa cabdirazaaq kaana yataribu soo ma aragtid wuu xukumahayahay abd kaana isbaraanberi jiray في hada الxadيiث farubama asnada warubama arsalah farubama asnadahu inuu wasliyaa laga yaaba bimacnaa can zayd bn aslama can abihi can cumar can rasuuli اlah isnaadka wuxuu uga jeedaa wasligiiba uga jeedaa warubama arsalahu inuu irsaaliyo uu yihahdo can zayd bn aslama can abihi oo aslam ah can rasuuli lah oo ka dhigo wuxuu ka tegay hadda uu kasoo gaabsay imaamku wuxuu ku daray jaamica warubama rawahu calى shaki buu ku daray oo jaamici raqamka xadiidka kun sideed boqol konton iyo ko intaasoo waj wuuna sharxay kadib hadalkan kooban hadda jaamiciisu ku shar ku faahfaahiyey xadana e, asinjiy wahuwa abu daawuud sulaymaan ibnu macbad asinji raqamka kun sideed boqol konton iyo ko baa xadidka loogu laaban karaa jaamica tirmidi kun sideed boqol konton iyo ko abu dawud sulayman bn macbad asinji wa iqat saaxibu xadiid qala xadana cabdrazaq can macmar can zayd bna aslama can abihi can nabiyi naxwa somalia hadda wuxuu keenay irsaalkiibuu keenay ariiqii mursalka haddana wuu keenay can macmar can zayd bni aslama can abihi can inabiy naxwa cumar buu hadda gooyey walam yadkur ma sheegin fiihi fi sanadi musa can cumara muusan dhihin xadaanaa maxamed bashaar bundar shekh ljamaca qala xadana maxamed bn jacfar kundur wa cabdiraman mahdi qaala xadana shucb bn xajaaj can qataada can anas bn malikin qaal kana nabi sal l slam yucjibhu dubaau yucjibhu nabigu waxaa cajab gelin jiray oo nabigu jeclaa u bogi jiray way adduba bocorka bocorka baalka la yihahdo ama bocorka ti ayib baalkii hadda mxuu ahaay lagu darsado qudaarta waa arag sugada lagu kariyo bocorka waa la yaqaana bay la tahay laba qaybood midna waa mid jarjaallo oo girgira leh oo midna waa isagoo cadow cagaar oo qajaar ku eg eh, baa la jarjaraa labaduba waa isku mid kaana yucjibuhu dubaau nabigu bocorku jeclaa fa utiya biacaamin baa loo keenay aw amase duciya lahu waa loogu yeedhay ama raashin baa nabiga loo keenay ama waa loogu yeedhay fajacaltu waxaan eh, nabiga loogu yeedho inakeen baa layidhi nabiga isagoo fadhiya oo meeshiisu jooga baa raashin loo keenay fa utiya biacaamin wey aw duciya lahu nabigaa loo yeedho nabi allow inakeen ba waan kumarti soo horey guriga anaga noo raac waa laba kale masalo marna nabigaa loo iman oo raashinka loo keenay marna nabigaa tegi oo waliimo loogu yeedhay buu aaday tan dambaana saxan oo eh, duciya lahu bay ahaydoo anas riwaaya kale ku caddeeyey inuu nabiga raacay oo welima u raacay bu caddaatay riwaayaad kala caddeeye fajacaltu waxaan guda galay atatabachu inaan raaraacayo atatabachu inaan raaraacahayo dubihii qarihii bocorkii baan raaraacahayo meeluhu yaallay xeeradii baan kasoo ururiyey fa adachu markaasaan dhigahayay bayna yaday nabiga hortiisa nabigu inuu jecel yahay baan ogaaba ui baalkan jecel yahay marka meelihii xaadhid intaan laaco meeluhu yaallo ayaa nabiga usoo dhaweynaya si uusan dareemayni hebelo waa kana cun ma fiicna ma og adoo iska jeedo hawshaada wada y hoosta laga baasaa lakin adad tiraad wadaad baashan adaa isku fiican bal xaggan soo riixdo naga d naga duba kudhi an iskuma fiicnini adaa isku fiican tihiin waxa lama facshiro waa in si <laughs> nidaamsan loo loo wado wey <clears throat> lima aclamu waxaan ogahay baan u yeelhayay buu ihi anahu yuxibuhu ogaanshahan ogahay nabigu inuu jecelyahay dubbahan saa u yeelay buu ihi ayib dad ogta wadaadku inuu hilbaha jecel yahay oosan bariiska waxaan ku oo hoos looga soxiyo waa ixtiraam iyo ikraam wey ayib taana ma aha inaad dad kale xaqoodii soo qaado anas iyo isagay ahaayeen anasna wuu ka tanaasulay qadiyadda marka nabigu u gudbiyey ayib laakin haddii la badan yahay hilibka nin looma ururin karo leanna rag rag u dhexeeyaa ma og nacfigu nin walba waa xaq buu kuleeyahay ayib laakin wixii adiga kugu soo aaday inaad cid kala siisaa waad u fasaxan tahay xadaanaa qutaybat bnu saciid qaala xadaanaa marka in dubaha idaam laga dhigan karo koosaran loo isticmaal kara shinka lagu darsan karo u keenay xadaanaa qutaybat bnu saciid qaala xadaanaa xafs ibnu khiyaad can ismaaciil bn khaalid alaxmusi can xakiim bni jaabirin can abihi jaabir ibni aariq qaala radia allahu tacaala canhu dakaltu cala nabiy nabigaan u galay buuri fa cinda waxaan ku arkay dubaaan yuqaacu bocor lagogoynaya ama qara lagogoynaya bocorka teedkii ama qajaarkii faqultu waxaan idhi maa haada maa sababu taqtiic wey maxaad u loo gogoyn bahalkan maxaa loo jarjarahaya isagoo weyn baa la karaa jarjarkan muxuu yahay maa haada ay sababu taqtiic buu weydinaya taqdiican muxuu yahay maxaa ka dambeeya qaala wuxuu yihi marka rasuulku nukairu bihi acaamana raashinkaan ku badinayna maraq bilaashkaa lagu badinayaa dalac bilaashkaa lagu badin ayib koosarta lagu bad ila baalku wen yahay nukairu bihi acaamana qaala abu ciisa wuxu ui wa jaabir hada huwa jaabir bnu aariq wuxuu ka iftiraaday jaabir abdillah insan ha u qaadanin weye ama jaabir ibnu samr ha u qaadanin waa jaabir ibnu aariq wa waxaa la yidhah ibna abi aariqna waa la yidhah mararka qaarkood wahwa rajulu weye min asxaabi rasuuli illah asxaabta nabi maxamed kamida weye walaa nacrifu lahu ila hada alxadiid alwaaxid halkan xadiis baan u garanaynaa buuri wa abu khaalidin ismuhu sacd abu khaalidna magaciisu waa sacd abu khaalid xagee kusoo sheegay waa ismaaciil aabib ujeedaa can ismaaciil ibna abi khaalid abu khaalidkaasi marka ismaaciil aabihii ah sacad baa la ixtiraaskaa fiican buu sheeku marka u jeedaa xadana qutaybat bnu saciid can malik bni anas culamada qaarkood waxay leeyihiin haddii su-aal lagu weydiiyo xataa can amni dunyawiyin lagu weydiiyo inaad jawaab ka bixiso munaasaba yaa laga qaata xadiidkaasi bocorkadiid lagogoynhayo iyo qajaar buu saxaabigu nabi allow maxaad ugogoynaysaan maxaa kaa khuseeya ma dhihin somalida qaarkood mot maaa kaa khuseeya bu usoo tooriy fadul maxaa ku war badnidaa meesha ma taal nukairu bihi acaamana dantaasaan kalena sabab baa lagu weydiiyey qaab kalena waxaa loo isticmaali karaa gogoyntan maxaa ka dambeeya waa su-aal munaasab ah haddii lagu weydiy waxba ha xanuunsanine dantaasaan ka hadday sir kuu tahayna waa sir waa la qarindhi laakiin dagaalka maxaa kaa khuseeya iyo maxay ahayd iyo hawlahaasi waa dabeecad xumay tusaysaa ma fiicno xadana qutaybat bnu saciid qaala an anas bni maliki an isxaaq ibn cabd llah bn abi alxata anahu samica anas bn malikin yaquul ina khayaatan nin harqaanla ama dawaarla sharqaalana dad baa yidhahda waa isku mid sharqaan iyo dawaar iyo harqaan waa isku mide ina khayaatan nin maratola ah yaa dacaa rasuullah u yeedhay rasuulka ilahi baa u yeedhay liacaamin buuna ugu yeedhay sanaca uu samey sooryo nabiga ugu yeedhay qaala anas wuxuu ihi fadahabtu waan raacay maa rasul adaabtu waan tegay afan fadaabtu waan tegay maa rasul la jirankiisa yan ilaa dalika acaam raashinkaasa nabiga u raacay faquriba ama faqaraba khayaadkii wuxuu soo dhaweeyey ilaa rasuuli lahi buu usoo dhaweeyey ninkii marti sooray suubanaha nabiga kiis u keenay oo min shaciirin heed laga sameeyey iyo wa maraqan wuxuu ukeenay koosaar maraq fuud buu ukeenay adsuugu ukeenay fiihi dubaaun uu ku jiro bocor baa ku jiray iyo waqadiidun hilib dareerin ah qadiidku waa faciil oo bimacnaa mafcuul ah qadiid ay muqadad hilibka intii la daree la saafsaafo oo cusbo la mariyo yaa la engejiyaa oo la waraa dareerin baa la yihahdaa kadibna hadhow jawaan baa lagu gurtaa marka jawaanka lagu gurto kolba inta loo baahdo asagoo engedan baa laga soo baxo la karsaa remiga hawlaha yaqaan nimanka dee un ayago meelaha ku dhashay ama ciyaal xaafaha ah hawsha ma fahmi karaan bay la tahay ayib qadiim markuu yar waa wen yaho daahana magac kaluba lahaan jiray hadda maba xusuusta la kariyo magac buu lahaan jiray dareerinku marka hore way markaa la kariyo ee fuud laga sameeyey isaguna u dhex yaala hilibka u dhex yaala fuudka magac buu lahaan jiray hadda waa iga maqan ya lakin usuustan baa laga yaaba ya taxta miyaa la ohan jiray magaca anagu naqaani ya may saf maa saf way ka halowday macalin farax sidaa maa safka marka la ballaadiyo canshir ahaan laga dhiga hilibka tii la ballaadhiyo la jeexjeexo oo saa loo bal yaa la waraa kaa markaas ya kumis ma aha maya sole ma aha sole ma aha waan keeni doonaa insha alla maska ku wareeyaa almuhim nabiga waxaa loo keenay khubzan soley waa hilibka intii laka saafka caadiga ee lakala bixiyey baa dab la saaraa oo intii geeda loo la gudbaa la solaa taa waa gooni solay kan qadiidku waa hilibka markuu inti la jexjeexo xarka ahaan laga dhigo oo la waro cusbaa la marin kadib waa la wari shimbiraha laga celinay iyo tuka iyo balaayada markuu ingego kayd buba galaa jawaanaha lagu gurta waa la guuraa hadhow inta loobaha lagaa soo baxa waa la karsadaa maraq fiican oo aad macaan bule lasku laayo rimayu jecel yihiin dareerinka waa asaga kore marka la kariya magac kaleu leeyahay hawshaa idinku maydan fahmin ikaadiya murmura la yihahda wa ka haddada keenta magac murmura la yihahda markaa dambe magacaasaan raadinayay ayib eh, faqaraba wuxuu u dhaweey ilaa rasul lah sal l slam khubzan kibis buu u keenay oo min shaciirin eh, heed laga sameeyey wa maraqan fuud buu u keenay fiihi dubaan uu ku jiro bocorkatiid iyo waqadiidun hilibka murmuraha ah qaala anas wuxuu yidhi qadiid macnaa muqadad faciil macnaa mafcuul saasaan oga jeedaa qadiguna waa jeexjeexidda iyo goynta weeye qaala anas wuxuu yidhi fara'aytu nabiya nabigaan arkay sal slam yatatabacu raaraacayo dabagelhayo raadsanhaya addubaa bocorkii ama ama baiiii ama qarihii xawaalaya alqasca xeerada hareeraheeda ka raadinaya oo soo qaadanaya falam azal asaxfa bay bacd nusa qorahaya waa isku mid xeerada iyo qascadu isku mid weeye falam azal ma aanan ka zoolin uxibu dubaa dubaha inaan jecelahay buu i min yowmaidin maalinka laga bilaabo nabigoo jecel markaan arkay ba anaan la jeclaaday buui waagi dambe markaa iskugu nimaado eh, welimana isagaan ku ixtiraami jiray adaa bilahi to halkaa joogo insha allah